bsmi illaahi الرxmn الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi wasaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala qala alimaamu الnawowiyu raximah اllah baabu tacjiili qadaءi اddeyni can اlmeyiti wاlmubaadarati ilى tajhiizih ilaa an yamuuta fujaa'atan fayutraka xataa yutayaqana mowtuhu baabu tacjiili qadaai lmayiti baabu tacjiili qadaai ddeyni deynta gudisteeda dadejinteeda cadaynteediibu u baab yahay can ilmeyiti meydka laga gudo meydka in deynta laga gudaa in la dadejiyaa waxa kusoo arooray cadayntiisiiba u baab yahay iyo walmubaadarati degdegid ilaa tajhiizihi diyaargarayntiisa loo degdego ilaa an yamuuta inuu dhimanayo mooyaane fujaa'atan si kadis ah inuu u dhimanayo <clears throat> fayutraka markaa laganacam eh, fayutraku waa laga tegayaa markaas xataa intii yutayaqana laga hubsado mowtuhu geeridiisa intii laga hubsado inuu dhintay yacni ilaa laga xaqiiqsado markaa waxyar waa loo sugaya hadduu kadis u dhintay qofkii yani waxaa laysdhihi karaa ama wadnihii istaa wadnihii yani sakta qalbiya iyo wax lamid amay ku dhacday iyo siyaabahaas oo kale can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal nabigu waxa uu yihi nafsu lmu'mini mu'minka nafsadiisa mucallaqatun mid la xiray weeyaan bideynihi deyntiisa lagu xiray xataa intii yuqdaa canhu laga gudaayo rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiidkan marka tirmidi baa weriye sanadkiisuna waa xasan macnaha xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka muminkaa wuxuu u xabisan yahay oo u xiran yahay deyntiisa deynta lagu leeyahay haddii deynta laga gudaana waa qof xabsiga laga sii daayey oo kale haddii aan laga gudinna waa u xiran yahay nacam xaqa alla subxaanahu watacaala waa iska wuxuu ku dhisan yahay saamaxaad oo ilaahay subxaanahu watacaala qofka xaqa uu ka galaa waa iska cafinayaa cafiskiisa ayaa hadduu doona alla waa cafinaya haddaanay shirki iyo gaalnimo aynan ahayn dee alla uunan shirki kala hortegin uunan ku dhimanin yani amaa xuquuqda bani aadamka qofka inuu iska gudo ayaa ay tahay maxaa yeeley xaqooda wuxuu ku dhisan yahay isaga iyagu xaqooda wuxuu ku dhisan yahay isku dhegdhegid marka qofka muminka maadaama ay sidaa tahay marka waxa ugu horeeyo ee la sameynayo in deyntiisii laga gudo weyaan marka haddii uu xoola ka tegay xoolaha marka ugu horeysa waxaa weeyaan deyntii waa laga diyaar garaynayaa marka hore oo meydka yacnii karfantiisii iyo godkiisii iyo ayaa laga sameynayaa uma deyntiisii baa laga gudayaa oo deyntii lagu lahaa baa ku xigto kadib dardaarankiisii ayaa laga fuliyaa markaa kadib wixii soo haro dadka dhaxaltooyada leh dhaxalkii ay sidaa u qeybsadaan waa la diyaar garaynayaa meydkii baa laga diyaarinaya xoolihiisii deyntii baa laga gudayaa dardaarankiisii baa la fiirinayaa haddii saddex meelood oo meel ka yar ou dardaarmay waa la bixinaa dardaarankii meelihii ou lagu bixiya yiri hadday kheyr tahay ayaa lagu bixinayaa intaa wixii kasoo haro dhaxaltooyada markaas kadib ayaa dadka wax dhexlaaya ay wax dhexlayaan marka xoolihiisii waa laga gudayaa deyntiisii haddii xoolo aanu markaa yacni deynta ku filan uunan ka tegin ama xoolo aanu lahaynna dadka markaa isaga qaraabo u xigo ee ugu dhow dadka ama dadka muslimiinta ayaa ka gudayaan haddii dadka muslimiinta ayna waxba hayninna ninka muslimiinta madaxda u ahaa laga rabaa inuu ka bixiyo dadka deynta oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uu markii hore dadka yacni waa weydiin jiray qofka yacni marka janaaso loo keeno deyn ma lagu leeyahay buu dhihi jiray haddii waa lagu leeyahay la yiraa yaa ka bixinayo buu dhihi jiray haddii qof uu yiraa anaa ka bixinayo waa ku tukan jiray deyntana qofkaa ayay ku wareegi jirtay markii dambena nebigu ilaahay futuuxaadka uu siiyey waxu kala furayna wuxuu dhihi jiray man taraka maalan faliwarathatihi ninkii yacni maal ka tegay dadkii iskadadkii dhaxli lahaa iyo ehelkiisiibaa iska leh waman taraka daynan aw dayaacan fa ilaya wa calaya ninkii deyn ka tegay iyo ilmo yaryaroo iska yacni dhibaataysanna aniga ayay mas-uuliyadooda saaran tahay buu dhihi jiray rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam marka qofka muslimiinta madaxda u ahaa laga rabaa marka haddii yani baytulmaalkii iyo xoolihii yani bangigii muslimiinta xoole ay yaalaan in dadka yani markaas wixii taar taag daran iyo laga dhaqaaleeyo iyo qofkii deyn aan iska bixin karin oo dhintay ee muslimoo deyn lagu leeyay in laga kaalmeeyo nacam <coughs> xoolahan maxaa yeele muslimiinta iska leh qofku marka inuu saa yani ninka madaxda laftirkiisu marka dadka unba u shaqeeyaa sidaa inuu u ogaadaa laga rabaa ayb <clears throat> nafsulmumini qofka muminkaa nafsadiisa mucallaqatun weeyaan mid la xiray bidaynihi deynkiisaa loo xiray <clears throat> xataa intii yuqdaa canhu laga gudaayo deynkaas rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan <clears throat> hadday dadku deynta kulaha iska cafiyaan iyagaa xaq ulao deyntii waa ka beri noqonaysaa dadka qaarkoodna waxaa weyaan waxaa dhaqan u ah qofka deyn ma lagu leeyahay mase laguma laha laysma weydiiyo xoolo badan unbaa lagu qalaa korkiisa macam taasina marka waxaa weeyaan dadkii yacni iyadoo deyn lagu leeyahay inaan deyntoodii laga fakerin oo intaasoo geel un kaliya meeshii markaa lagu qasho taa marka wax wanaagsan maaha waanan aragnay dad deyn lagu lahaa oo xataa lacagtii lagu daaweynayo ama isbitaalka ay kula jireen loo haysto oo lacagtii isbitaallada ay kula jireen dad loo haysto oo haddana maca daalika yacnii aan lagana bixinaynin oo intaasoo xoolana lagu kor qalaayo tayacni eh, matamka iyo tacsida waxay ku magacaabaan soomaalida korkeeda nacam marka qofkaas waxay ahayd xoolaha tirada badan in deyntiisa horta la gudo nacam <clears throat> ayb waan xuseyn wacan xuseyn ibni waxwax radia allaahu canhu ana dalxata bna albaraa radia allaahu canhu marida waa jiraday fa ataahu nabiyu nabiga u yimid sala allahu calayhi waalihi wasalam yacuuduhu isagoo soo booqanaya faqaala waxa uu yihi innii anigu laa uraa ma um, la ima mala gelinaayo dalxata dalxa ilaa qad xadata fiihi lmowt in geeridu ay kusoo degtay mooyaane in geeri kusoo darisay mooyaane anugu wax kale la ima mala gelinayo saabaan malaynayaa fa aadinuunii soo ogeysiya bihi isaga wacajiluu bihi lana degdega soo ogeysiya haddii uu dhinto diyaargarayntiisana dedejiya fa inahu laa yanbaqii ma habboona lijiifati muslimin qof muslima yacnii jirkiis an tuxbasa in la xabiso beyna dahraanay ahlihi in lagu xabiso gurigiisi iyo dadkiisii dhexdooda <clears throat> yacni qof muslima meydkiis in lagu dhexhaayo gurigii uu ku dhintay dadkiisa in lagu dhexaayo ma habboone ah hadduu dhinta hore ka dadejiya sunnada marka waxaa weyaan meydka diyaargareyntiisa iyo aaskiisa in lala degdego weyaan <clears throat> haddaan marka maanic kale iyo dan wax kaloo yani sabab kaloo sharcia haddaanay jirin rawaahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud baa wariyey sanadkiisa laba nin oo majhuul ah ayaa ku jiraan laakiin baabka xadiid abi hureyra yaa nooga filanoo asricu biljanaasati janaasada la degdega kaasaa nooga filanba laakiin amaa laakiinse xadiidkan dacfi baa ku jira baabu lmawcidati cinda alqabri baabu lmawcidati waanadiiba u baab yahay cadaynteeda cinda alqabri qabriga agtiisa laysku waaniyo qabriga agtiisa marka qofka la aaso kadib in layswacdiyo oo layswaaniyo ayuu u baab yahay can caliyin radia allahu canhu qaala waxa uu yihi kunnaa waxaanu ahayn fii jinaazatin janaaza ayaanu ayaanu ku sugnayn fii baqiici lqarqad meesha baqiicu lqarqad la yiraahdo waa meeshii muslimiinta lagu aasi jiray baqiic ee masjidka nebiga agtiisa ku taallo ee hadda laftirkeeda ilal aana lagu aaso weli dadkiina ahay fa ataanaa rasuulullaahi rasuulkaa noo yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalama fa qacadda waa fadhiistay wa qacadnaa xowlahu agagaarkiisa agagaarihiisa ayaanu fariisanay wa macahu walxaal macahu iyadoo ay la jirto mikhdaratun <clears throat> wa macahu mikhdaratun ul yar yacni ou haysto ul yar oo bakoorad yar mikhdara waa bakoorad waa usha soo kor ka soo galoolan marka waa bakooradda u nacam adaan nagu dhahan <clears throat> fa nakasa <clears throat> fanakasa markaa wuu raariciyey fanakasa waa raariciyey yani wuu raariciyey wajacala wuxuu gudagalay yani madaxiisau raariciyey fa wuu foorariyey ay ra-sahu madaxiisa wajacala wuxuu gudagalay yankutu inuu yani ku mudmudaayo bimikdaratihi yani ush bakooradiisii inuu saa dhulka ugu falanqeynayo yani dhulka saa ugu mudmudayo uma qaala waxa uu yihi maa minkum min axadin axad idinka idinka mida ma jiro ilaa waqad kutiba waa la qoray maqcaduhu meeshii uu ka fariisan lahaa min annaari naarta iyo maqcaduhu meeshuu ka fariisan lahaa min aljannati jannada faqaaluu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow afalaa nattakilu calaa kitaabina mar haddii naloo qoray afalaa nattakilu miyaanan isku haleyneynin calaa kitaabina annaga wixii naloo qoray <clears throat> calaa maktuubina wixii qadarkii horena loogu qoray miyaanaan isku haleyneynin marka oo camalka aanaan iska daynaynin fa qaala nabigu waxa uu yihi icmaluu war camal fala fa kullun mid kasta oo ahlu naarkii ahlu jannadii muyasarun weeyaan mid loo fududeeyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray markii horeba adiga taa marka ma ogid qadarkii iyo wixii hore lagugu qoray ma xujaysa kartid sababtoo ah adiga ma taqaanid in lagu qoray shaqaawo iyo sacaada wax aadan aqoonin marka inaad ka hadasho ma aha nacam oo aad tiraahdid yani anuu salaad ma tukanayo sababtoo ah ilaahay meesha ii qoran gela nacam hadee inaad yacni meel alla kuu qoray maa ogtahay adiga meel ilaahay kuu qoray adiga ma ogid waa inaad dadaashaa lagaa raba ad marka ilaahay midda kale wuxuu kuu qoray yacni looxul saa kugu taal lagugu ciqaabi maayo camalkaaga waay wax lagugu ciqaabayo <clears throat> oo ilaahay uu leeyahay walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun acmaal bay leeyihiin intaa ka sokoy shaqaynayaan oy naarta ka sokay acmaal ay ku galayaan naartaa jirto ay shaqaysanayaan ayb qofka marka waxaa laga rabaa in uu marka aanu qadarka xujaysanine saa u xujaysanine acmaasha uu ku dadaalo wadakara tamaama alxadiidi buu sheegay muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen maxalushaahidka waa maxay iyadoo qof meyd la aasay qabrigii ayaa la kor fariistay waa la iswacdiyey nabiga dadka waa wacdiyey marka inay arrintaa iyadaa marka ay sunna tahay dadka marka in qabriga lagu dul wacdiyo maxaa yeele waa meeshaa keliya meesha qofku yacni waxay kamid tahay meeshaasi meelaha qofka qalbigiisu uu aada iyo aada ugu noolaanayo nacam haddii ilaahay wanaag u qoray sidaa darteed marka marar badan baa nebigu qabriga ou dadka aada iyo aada ugu waaniyey korkiisa oo ibnu maajah wuxuu werinaa min xadiidi ilbaraa'i bni caazib radia allaahu canhu inuu nebiga maalin maalmaha ka mid a dad meel ku kulansan ayuu arkay markaasuu yidhi calaa ma jtamaca haa-ulaa'i dadkan maxay u kulansan yihiin markaasaa la layihi calaa qabrin yaxfuruunahu qabri ay qodayaan nin qabrigiisay qodayaan baa layihi dadkan shaqadaabay meesha ugu urursan yihiin markaasuu nabiga sala allahu caleyh waali wasalam fa asraca waa degdegay waa soo cararay qabrigii dushiisiibuu yimid saxaabadiina waa ka daba yimaadeen hortiisay fariisteen bal waxa uu sameynaya say u arkaan markaasuu wejiga hoos u foorariyey muddo fara badan cabaar xataa saxaabigu waxa uu yidhi waa wejigiisiibuu foorariyey xataa balla tharaa min dumuucihi ilaa ilintiisii ay ciiddii qoysay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markaasuu dadkii kusoo jeestay waxa uu yihi ay ikhwaanii limithli haada alyowmi fa acidduu waxa uu yihi ay ikhwaanii walaalahayow limithli hada alyowmi maalinkan oo kale fa aciduu u diyaargarooba naam wacdigii saas noqday marka naam qabrigiibuu nabiga gaararka iyo dhinacyada ka fiiriyey waa meel la tegaayo oo qof moogaanayo aanu jirin nacam kii tegayna waa tegay midka hadda noolna waa u socdaa cuhmaan bnu cafaan radia allaahu canhu qubuuraha marku yimaado aada u saameyn jirtay oo yacnii waa laga dareemi jiray markaasaa waxaa la layidhi jannada iyo naartaa laga sheekeynayaa sidaan oo kale yacni uma cabsatid yacni ooyintan iyo kale iyo sida aada qubuurta ku noqoto kuma noqotidaa layidhi maxaa dhacay markaasuu wuxuu yihi nabigan waxaan ka maqlay ina alqabra awalu manzilin min manaasili alaakhira qabrigu waa guriga ugu horeeya guryaha aakhiro aakhira qabrigay ka bilaabataa ina alqabra awalu manzilin min manaasili alaakhira markaabaa waxa uu yidhi ayb kitaabkaas dhulka ka qaadina alqabra qabrigu awalu manzilin manzilkii ugu horeeyey weyaan guri midka ugu horeeya min manaasili alaakhira guryaha aakhira ayb faman najaa minhu qofkii ka badbaado famaa bacdahu aysaru wax ka dambeeya waa ka fudayd badan yihiin qofkii ka badbaada waxa ka dambeeyaa ka fudayd badan ayib qofkii aan ka badbaadin laakiin waxa uu yihi famaa bacdahu ashaddu kaan ka badbaadinna waxa kasii dambeeya waa kasii dhib badan yihiin marka qabriga haddii wanaag lagugu siiyo oo ilaahay subxaanah watacaala uu kugu waafajiyay khayr fara badan aakhirana waa kuu fududaanaysaa haddii qabriga lagugu dhibo aakhirana ciwaan waxay u tahay in dhib aada kala kulmayso sidaa darteed marka mar haddayba awalu manzili min manaasili alaakhira ay tahay waa ka walwali jiray markaas wuxuu ku tusaale qaadan jiray beyd gabaya markaasu wuxuu dhihi jiray fa in tanju tanju min dii cadiimatin ilaa famaa ikhaaluka naajiya haddii aada badbaaddo musiibadan aad ka badbaado musiibo weyn baa ka badbaaday haddii aad tan ka badbaadi weysa laakiin famaa ikhaaluka naajiyan aniga kuu malayn maayo inaad badbaadi doontid kaasuu tusaale usoo qaadan jiray meeshaan marka haddii lagu badbaado waa la badbaadaya haddaan lagu badbaadinna waa ka daran tahay aakhirana nacam ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka magangelaynaa cadaab alqabri waxa uu yihi marka eh, xadiidku marka mawcidadaas aaday u badnayd marka xadiidta rasuulka dabcan yani qubuurta in lagu waana qaato in la taga qubuurta la booqdo yaa sunnadii nebiga a ah sala allahu calayh waali wasalam waxaasoo dhan marka waxay tusayaan qofkii yacnii in aakhiradii uu ku xasuusto khafladan iyo waxaan naga tira badatayna ay markaa nooga yaraato muttafaqun calayhi baabu ducaai ducadiiba ubaabaya lilmeyiti loo duceeyo bacda dafnihi duugistiisa ka gadaale walqucuudi fadhi cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa la fariisto saacatan saacad iyo qabrigiisa agtiisa in la fariisto saacatan hadda saacaddii lixdan sakan lixdan daqiiqo kama wadee saacatan yacni waqti yar in la fadhiyo waay nacam xoogaa waqti liducaai lahu si loogu duceeyo walistigfaari iyo si loogu dembi dhaaf dalbo walqiraaati iyo wax lagu akhriyo markaa <clears throat> an abi camrin waqiila abu cabdillaahi marka tarjamadan dhowr waxyaabood buu nagu siiyo meydka in loo duceeyey marka la aasa ka gadaale oo nabiga wuxuu dhihi jiray istaqfiruu liakhiikum waa keeni doonaa wasaluu lahu fa fainahu laana yus'al <clears throat> sidaabuu dhihi doonaa qabrigiina in saacad iyo waqti yar xoogaa yar la fadhiyo camr ibnulcaas ayaa wuxuu yihi xoogaa yar ila jooga aan idin weheshado aan si aan isugu dubarito waxaan malaa-igta ugu jawaabi lahaa waa soo marnay waalqiraaati marka qiraaada qur-aanka qiraaada qur-aanka yacni culimmada laba sibay uga hadlaan nacam qabriga agtiisa in lagu akriyo qur-aankii oo markaa laleeyahay yacni meeshii qur-aanka lagu akriyo naxariis baa kusoo degayso naxariistaasaa laga rajeyna macno waa taas nacan macnana waxaa weeyaan thawaabka qur-aanka marka la akriyo loo hadiyeeyo meydka ma gaaraya mase ma gaaraya nacan midda dambe haddaad adiga qur-aan akriso oo aada tiraa thawaabtii waxaan u hadiyeeyey waalidkeygii oo kale ma gaaraayo sida shaafici ou qabo alimaamu shaafici raximahullah culummada shaaficiyadana saasay qabaan inuunan gaaraynin yani nacam ibnu kathiira ka sheegay nawowi laftirkiisa imaamu nawowi sharaxa muslimka kulli macruuf weya waa masale shaafici lagu yaqaan waayo sababtana wuxuu yidhi meydka waxa uu ku intifaacsanaayo ee uu ku dheefsanaayo annaga ma ogaa karno waxyi un inuu noo sheega ma ahani meydkii maxaa yeele adduunkii waa ka tegay xaalad kale u ku jiraa waxaas iyo waxaas waa anfacayaan ma dhihi karno ilaa in anaga qur-aan ama sunno ay noo sheegta ma ahani soo ma garani sadaqadii inuu ku intifaacsanayo waa naloo sheegay haddaad wax ka sadaqayso ducada inay anfacayso waa naloo sheegay cilmiga isaga uu dadka baray oo dadkii uu sii baray ay dadka sii baraan inuu ku dheefsanayo waa naloo sheegay saddexdaas laakiin waxa uu yiri inta kale wixii qur-aan la akriyey oo qof akriyey ajarkeygii ilaahu hebel sii inuu sidaa ku gaarayo qeyb waayo ma ogin buu yidhi nacam sidaa darteed manci waayo ma gaarayo sababtoo ah qowluhu tacaala waan laysa lil insaani ilaa maa sacaa ayaa asal ah insaanku asal ahaan ma laha ilaa wuxuu shaqaysta unbuu leeyahy waxaada shaqaysanin adiga ma lihid nacam marka wixii aayaddaa ka baxaayo ee aada leedahay nusuusta inay tilmaamto waa wixii qur-aanka iyo sunnada aynan sheegin marka heyrkaa inuu sameeyo oo adiga aa ku intifaacsanayso qur-aanka iyo sunnada waxaanay sheegin waa laysa lil insaanidaa unbay soo wadagelayaan oo ay soo gelaysaa marka masalada horese tii hore culamada qaarkood iska waa iska fiican tahay dhahay waa jiraan oo meydka marka la aaso kadib qur-aan haddii lagu aqriyo meesha ee qur-aanka thawaabtiisa maaha inay gaaraysa meydka nacam ee meeshii qur-aanka lagu aqriyaa sakiino iyo yacni xasilooni iyo raxmad baa kusoo degayso raxmadaas lacalla inay meydka anfacdaa dhici karto saasay ujeedaan nacam iyada naftirkeeda lacalla wix anfacaya mma naqaan wax anfacaya nacam mar haddii sunnadii nebiga aynan ku imaanin oo markuu nebiga meydka duugo faatixa inuu akrin jiray qulwallah inuu akrin jiray qur-aan inuu akrin jiray ma soo aroorin nacam a-imada wax yiri male xadiid saxiixa loo haaya in qabri dushiis qur-aan lagu akriya lama haayo nacam sidaa darteed waa iska ducadan ku gaabsanayna marka intii nebiga ku gaabsaday waxaan waa wax qeyb oo naga maqan intii nebiga ku gaabsadaan ku gaabsanayna can abi camrin waqiila abu cabdilaahi baa layii waqiila abu leyla cuhmaana bni cafaan radia allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa faraqa hadduu dhammeeyo uu ka faaruq noqdo min dafni lmeyiti meyidka duugidiisa waqafa caleyhi waa dul istaagayey waqafa caleyhi waa dul istaagaya qabriga geeskiisu istaagaya waa qabriga ku kor istaagaya maaha nacam qabriga laguma istaaga lagumana fariistee wa qaala waxa uu yii waxau dhahay istakfiruu u dembi dhaaf dalba liakhiikum walaalkiin wasaluu lahu alla u weydiiye atahbiita su-aasha inuu ilaahay ku sugo fa inahu alaana fa inahu isagu alaana hadda ayaa yus-alu la weydiinayaaye nacam goordhow baa su-aasha lagu bilaabayaa la weydiinayaaye ilaahay u weydiiyey inuu su-aasha ku sugo rawaahu abu daawuud ducadan baa nabiga kasoo aroortay qur-aanku akriyay ma dhihin rasuulka sal l slam wa can camr bn alcaas radia allahu canhu qaala waxau yihi idaa dafantumuunii hadaa i aastaan faaqiimuu xowla qabriga qabrigeyga korkiisa nagaada qadra maa intii oo kale qabrigeyga agagaarkiisa ku nagaada qadra maa intii in la eg waa waqtigiibau tilmaamaya mogta qadra maa intii tunxaru laga gowraco jazuurun neef geela waqti laga gowraco wayuqasamu laxmuhaa hilibkeeda laga qaybiyo xataa astanisa bikum aan idin weheshadayn yani neef geela hala qala ma dhihin waa waqtiga waay waxa uu sheegaya nacam dabcan dadkaas yani saacad ma ku shaqey jirin iyo daqiiqada iyo sakano nacam intii neef geela laga qalo hilibkiisana lakala qaybiyo waqti intaa la egoo kale ila joogu leeya nacam ee neef geela qabrigeega ku qala ma aha nacam ayb saa weyn marka macnaha xadiidka daahirkiisana waa saas xataa astaanisa bikum aan idin weheshadee wa aclama aan ogaado xataa aclama ilaa aan ka ogaado maadaa uraajicu waxaan ugu celinayo bihi isaga kaasba rusula rabbii malaaigta rabbigay rabbigay rususha uu iisoo diri doono jawaabta aan siin lahaa bal aan isku dubarito intaa in la-eg ila joogo isuga ilaa malaa goor bay u imaanay qofka qofka ugu dambeeya markuu ka tago meydkii markii laga dhaqaaqo malaaigtii baa u imaanaysa wa inahu layasmacu qarca nicaalihim saasuu nabi sal l slam qofkii meydka ahaa isagoo maqlaaya dadkii hadda soo sagootiyey kabtooda shanqarteeda yani isagoo maqlaaya u imaanaya dadkii ugu markay saa uga dareeraan meeshaas uga dareeraan shanqarti iyagoo shanqartooda isagoo maqlaayo ayaa malaa-igtu ay u imaanayaan marka su-aasha lagu bilaabaa nacam mowqif waxaa weeyaan yani marka aada u shida badan waay nacam oo dadkii dadka ugu jeclaa oo ugu qiimaha badnaa ay intay meeshaas uga soo tagaan meesha intay iska geeyaan uga soo tegayaan nacam maalkiisii dad kalea qaada qaatay guryihiisii dad kale la wareegay magaciisii waa isbedelay yani xaalkiisi dhammaaba halmar isbedelay nacam ayb xaas hadduu lahaa ciddaba eh, iyo asayadii kadib nin kalaa guursanayo nacam wamaa ila dalika nacam waa qof yacni noloshii nolol kale u guuray nacam bani aadamku marka waa safar un saa un baan u soconaa nacam ayb qof keenna ma oga waqti uu dhimanayo nacam marka mowqifkaas qofku camalkiisa unbaa anfici kara wax kaloo anfici karaa meeshaas ma yaalaan nacam oo dadkii dadkuugu jeclaa waa kaasoo tagaan ba marka camalkaagi xadiidka qaar waxay tilmaantay marka laga tago salaadii iyo soonkii iyo acmaashiibaa u imaanayaan markaa salaadii waxay leedahay waa difaacaysaa soonkii baa difaacayo mid kasta qur-aankii u aqrin jiray waa difaacayaa markaasaa ilaahay ugu naxariisanaya marka nacam kii kalena camalkiisiibaa waxaa loogu suureeyaa wax aada u foolxun ayb oo masas iyo yani waxyaaba aada u foolxun baa ilaahay ugu soo suureynaya nacam ayb xayaatadaas marka in loo diyaar garoobo aaday lagama maarmaan u tahay qof walbaana waqti oda uu tegaayo ma oga haddaad tagtana soo laabad ma laha rawaahu muslim waqad sabaqa bituulihi marka xadiidka eh, talqiin kuma jirta asagana nacam yani meydka marka la duugo kadib su-aalaha la weydii doona haloo sheeg sheega meesha kuma jirta nacam nacam maxaa yeelay yani qofka hadduusan camal wanaagsan la imaanin xataa haddii loo sheeg sheega waxay ku taraysa malaqaala shaaficiyu raximah llah imaamu shaafici waxa uu yihi wayustaxabu waxaa la sunna waxaa la jeclaystaa an yuqraa cindahu agtiisa in lagu aqriyo shay-un wax oo min alquraani aani qur-aan kamida ah. in khatamuu hadday qatimaan alqur-aana qur-aankana cindahu cinda almeyiti ay ku qatimaanna kaana xasanan agtiisa qabriga agtiisa qur-aan ha ku akriyaan yani thawaabtiyaa gaaraysa mas'aladii ah ma ahan meeshan yani laba mas'alay kala tahay daayna saasaan u sheegay nacam yani waxaa weya mid hadda uu sheegayo imaamku waxay tahay qur-aanka in lagu ag aqriyo meeshaas aqrintaas sakiino iyo xasilooni inuu ka helaa dhici karto ilaa meeshii qur-aan lagu aqriyo raxmadaa kusoo degeysa ma ogtahay nasna ma sheeginoo waxaa la jeclaystay buu yiri nabigaa yiri ma aanu dhihin soo ma garanin amaa laakiin mas'alada ah haddii qur-aan loo akriyo thawaabtii allah gaarsiiye ma gaari imaamu shaafici ma gaaraysoo qaba asaga kutubtiisana ka yani umka iyo eh, imaamu nawowi kitaabkiisa sharaxa muslimka iyo meelahaas dhan baa lagu sheegaa nacam waana masale shaaficiyadu ay caan ku yihiin masaladaas nacam ibnu kathiirna wuxuu ku tafsiirkiisa waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa markau fasirayu sheegayaa nacam baabu sadaqati sadaqadii bu baabiha can ilmeyiti meyidka laga sadaqeeyo waducaai lahu iyo ducada loo duceeyo meydka in laga sadaqeeyo in loo duceeyo laga tarjamo waay marka meydka in laga sadaqeeyo sadaqada marka waxaa weeyaan waa laba nooc isagoo hadduu ka tegay sadaqa jaariya inta ceeli wax lamida qoday ama dugsiye qur-aan sameeyey ama masaajid dhisay oo kale de ajarkeedi waaba u socdaa kaas waaba camalkiisi isaga oo weli baaqi ah dadka isaga ilmihiisa iyo kalena intay sadaqa la baxa sadaqa bixiyaan aabahood yani ama hooyadood in ilaahay subxaana watacaala uu gaarsiiyo waa gaaraysa hadday sidaa yeelaan iyadana oo axaadiid buu keeni doonaa sacd bnu cubaada hooyadiisa dhimatay iyadoon dardaarmin markaasu wuxuu yihi afa atasadaqu canha waxma ka sadaqeeyaa qaala nacam buu yihi ha wax ka sadaqey buu yihi marka wiilku waalidkiis waxbaa ka sadaqey karaa nacam sadaqadaana waalidku anfacaysa waana gaaraysaa nacam soo ma garanin laakiin sadaqada xad ma la xadidin ma la xadid had doonto yani waxa aad waalidkaa ka sadaqaynaysa waxay noqon kartaa ceel aad meel ka qodo masaajid aad meel ka dhisto beer aad yani waqaf ka dhigto dadka masaakiinta u waqafto yani anwaacu lintifaac oo dhan waxay sadaqa noqon karaan masaakiin aada quudiso way noqon kartaa laakiin hal shay in layska ilaaliyo weeyaano waxa yani maalinkou dhintay maalintii uu dhintay in lagu aadiyo sadaqo wax sadaqo lagu magacaabayo ee markaa laleeyahay yani hebel ayaa la xasuusanayaa yani nacam oo marka maalintii uu dhintay xoole la qalo oo meeshaa marka lagu xoolo qasho lagu xoolo qasho taa iyada waa bidco maxaa yeeley sanadka aad ku xadidaysid iyo maalintaas shaygan hadduu cibaado yahay oo ilaahay loogu dhawaanayo in waqti lagu xadida maaha haddaan ilaahay waqti ku xadidin soo ma garanin markii ilaahay wax ku siiyo waalidkaa sadaqa u bixi nm waxaa dhici karta sanadkii inaad labaatan jeerba u bixisaa suurtagal noqon karto waa fiican tahay waa baarinimo maxaad sanadkiiba hal mar isugu xadiday adiga marka nacam hal maalin oo maalinkaa wax ku jira aynan jirin nacam ayb marka waxaa weya xusaskan la sameynaa maalinta weyaan wax la nahinayo nacam maalin in lagu lagu koobo oo maalintaas xadkan la xusaa la yiraahdo ama haddii sadaqa loo bixiyo markii ilaahay adiga wax ku siiyo ood sadaqo u bixiso masaakiin dhibaataysan wax siiso oo dad yani meel wax ugu waqafto ood si yani waalidkii u duceyso baarinimadiiyo baaqi sii awa aab saaxiibadiisood xiriiriso dadku wax sii jirayo aa ka warqabto habab badan baa sharcigu sheegay hababkaa in laga taga ma ahno hab un yacni marka aan nafci weyn oo hadda ku jira aanay jirin in layskaga dhega ma ahno bidca iska an <clears throat> qaalo ayameydka in loo duceeyey ducadeedu marka way gaaraysa iyadana qaala allahu tacaala waaladiina kuwa jaa u yimid min bacdihim gadaashood <clears throat> muhaajiriin iyo ansaar gadaashood dadkii yimid <clears throat> yaquuluuna waladiina kuwii baa iskale fayga muslimiinta la siiyaa jaa u yimid min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar gadaashood yaquuluuna yaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena ikfir lanaa noo dhaaf waliikhwaanina walaalaheenna u dhaaf aladiina kuwaas oo sabaquunaa nooga hormaray biliimaani iimaanka nooga hormaray yani waa u duceynayan saxaabadii baa ilaahay muhaajiriin buu ka warramay ansaarow ka warramay dadka ka dambeeyana ayagay u duceeyaan ilaahu noo dembi dhaaf dadkii iimaanka nooga horreeyey islaamnimada dadkii nooga horreeyey ilaahu u dembi dhaaf yani qofka islaamnimada kaaga horreeyey ee islaamnimada yani wax usoo qabtay islaamkii ducow leeyahay marka nacam oo allah u naxariisto allah u dembi dhaafo dadka ahlu cilmiga iyo dadka yani diinta u khidmeeyey mar walba marka waa loo duceynan saxaabadii ka bilaab ilaa iyo yani hooskeen raafidada iyo shiicada laakiin waa cagsiyeen aayadan oo ayaga waxaa weeyaan saxaabadii yani saxaabadii ku ugu waaweynaa bay lacnadaayaan ikfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani baa laysku ogaa iyaga laakiin kuwii islaamka uga soo horreeyo nebi maxamed asxaabtiisa abay ah gaalnimo ku sheegeen oo waa ka beri noqdeen waa lacnadeen saxaabada abuubakar iyo cumarba ay ku taagan yihiin ma fiicna marka nacam aayadda way cagsiyeen marka walidaalika culamada waxay dhaheen feyga muslimiinta waxba kuma leh shiicada nacam maxaa yeele shuruu shardigan kama soo bixin bay dhaheen imaam malik saasuu dhihi jiray in allaale inta aan saxaabada caynin oo dadkii horeeyo muslimiinta aan caayinna feyga muslimiinta xaq ku leeyihiin waana wanaagsan yihiin qofka marka muslimka waxaa laga rabaa sidoo kale in uu yani dadka muslimiinta ka horeysa uu u duceeyo inuu ka dhigta yacnii haddaad adiga yacnii dadka muslimiinta aadan ku nin wan wanaagsan ee lacnad iyo cay iyo iskugu darto kuwa kaa dambeeya adna waa ku lacnadayaan nacam ayb walidaalika culammada muslimiinta kitaabadooda aan akhrisanayno raximahum ullah raximahumullah ullah haddaad qalad xataa ku aragto qalad xataa haddaa ku aragto ilaahay ha ka dhaafo bani aadam waas qaladka waa ka dhacayaay qaladka ha ku raacin u cudurdaar una duceey adigana qofka gadaashaada imaanaya qaladkaaga markuu arka saasuu kugu duceyna nacam laakiin adiga haddaad dadka kale qaladkooda ku lacnado oo aada ku cayso adna kan kaa dambeeya kuu naxariisan maayo nacam waa kaasa nacam oo imaamu dahabi baa wuxuu yiraahdaa man jara duyuula nnaasi jura duyuuluhu nacam qofka dadka faraqyadooda jiidjiido isagana waa la jiidjiidaa kiisa nacam marka dadka culimada wuxuu ka hadlaa wuxuu ka hadlaya yani dadka culimada yani sida xun uga hadlaya mar walba qalad buu arkaya waa ku saarsaaraya marka naam kuwaasuu ka waramaya markaasa ayagana kuwa kuwii sidaa yeeli jiray sidaasaa la yeelay markaasuu sidaa yiri marka man jara duyuula naasi jura duyuuluhu naam weligaa marka taa iska ilaali qofka hadda hadduu qof kugula socdo qaabkaas ama aada ku tarbiyeyso qaabkaasna oo hadda uu kugu jecel yahayna berio kugu cayna nacam ma kugu jeclaana wacan caaishata radia allaahu canha ana rajulan nin qaala linabiy sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ku yiri ina umii hooyaday uftulitat waa uftulitat nafsuhaa nafteedii baa la dafay yacnii nafteedii baa sikadiisa loo qaaday waay nacam waa la ofsaday sikadiisay ku dhimatay wa uraahaa waxaana la imalo gelinayaa low takalamad hadday hadli lahayd tasadaqad way sadaqaysan lahayd hadday hadli lahayd hooyaday dardaarmi lahayd waxbay la bixi lahayd fahal lahaa ajrun ajar ma leedahay in tasadaqtu canha haddaan ka sadaqeeyo xaggeeda qaala nacam buu yihi haa waa leedahay ajar muttafaqun calayhi ajar way ku leedahay haddaa hooyadaa wax ka sadaqayso way banaan tahay marka sadaqadii waa kaa way gaaraysaa muttafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal idaa maata alinsaanu insaankii haddii uu dhinto inqadaca canhu waa ka go-ayaa xaggiisa camaluhu camalkiisa ilaa min halaatin saddex mooyaane sadaqatin jaariyatin sadaqa jaariya oo socoto ow amase cilmin cilmi yuntafacu bihi lagu intifaacsado ow waladin ama walad saalixin wanaagsanoo yadcuu lahu isaga u duceeyo intaan culammadu waxay yidhaahdeen camalkiisii xataa usoo laabanee intaan xataa maxaa yeeley sadaqada jaariyada asagaa samaysta intou noolaa markuu dhinta kadib waa iskaga soconaysaa ama ceel dad loo qoday ha noqoto meelay dadku wax ku bartaan ha noqoto ama ha noqoto yani e, masjid la dhisay wixii ummadda anfacaayo ama beer inta la sameeyey la uu diyaariyey myacni waqfay oo beertaa wixii kasoo go-o qeyb dadka masaakiinta iyo dadka tabarta daran iyo dadka baahan iyo laga siiyo oo ugu talagalay guryo ayuu dhisay mathalan dadka guri la-aanta haysoo fuqarada ha degaano yiri oo u waqfay waa waxyaabo badanoo annaga naga maqan waay nacam oo sadaqada uma naqaanba qaabkaas sadaqada waxay nooga dhegtay hilib iyo bariis keliya nacam waa mushkila nacam sadaqada ugu nafciga badan marka waxay tahay dadkii yani mujtamaci wax sameyn karo dhisaya in la sameeya nacam taas weyaan marka nacam soo ma garanin uma yacni dadka waa ku kala duduwan yihiin dadadka qaarkood waxaa jira intay guri iska dhisa cimaarad weyn oo iska dhisaya nacam oo ka kooban boqol guri oo kale ka kooban boqol falaad oo kale ka kooban shuqa markaasu wuxuu u waqfaa dadka aan waxba haysanin oo kale waxba iska bixi karin iga iska deganaanaya fuqaradaas marka waa fiicanta mujtamacii ninkaan mujtamacina waxba u qabtay meel wanaagsanna waa ceelashii kadalika dugsiyadii qur-aanka yani dugsiyadii qur-aanka in la dhiso macalimiintii la geliyo oo macalimiinta waxooda la siiya oo la yihaha ilmaha waxba ha ka qaadinina oo dadkii agoonta ahay wax lagu baro waxba heli karin ayay nacan waxaasoo dhan waxay kamid tahay yani wujuuh oo waxaa weyaan khayr ah oo sadaqadeeduna jaariye ay tahay oo annaga laakiin baab uunan noo gelin marka inaan bedelnaa fiican oo annaga aan isku dayno waxyaabahaas yani in dadku yani in waxyaabahaas kale la sameeya nin walba yacni meelaha uu isleeyahay war waad ka samey kartaa oo kale ama howlaa ka qaban kartaa oo kale haddii uu geeyo hal macalinna u geeyo dadkaas intaas ummadda hadday qur-aankii ku barato ama laba kitaab nin u aqriyo hadduu geeyo qofkii meel fiicana soo gaarsiisay xataa waxaa yaraa lahayd dunuubtan tirada badan waa yaraadahayd nacam ayb oo yani dadkan yani inta iska wax tacliin la-aanta intay ku dhacday yani ummaddii laynaayo oo dadkii baabi-inayo waa ka yaraan lahayd ummaddii laftirkeeda nacam aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacsado ayuu ka tegay oo kale dadkii waa camalkiisi isagana waxbarashadii dadkiiba waxbaray ama isagiiba toosa u baro ama adiga qof u suurageli oo lacagtii ka bixi inuu wax ku barto markaasuu qof waxbartay noqdo ummadii anfacay ajirkiis waa leeda aw waladin saalixin ama walad saalixoo yadcuu lahu cunuga salaaxiisuna wuxuu ku xiran yahay bacdallaahi qofku inuu isaga wanaajiyo tarbiyadiisa oo hagaajiya nacam waa camalkaagii waladkaagii saalix noqday adaa sabab waa nacam waa dhici kartaa adiga inaad qaab daranto ilaahay saalix uu ka dhiga laakiin sida haalibka waxaa weeyaan qofka say inuu ku dadaalay rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey baabu hanaa'i innaasi dadka ammaantooda caddaynteediiba u baab yahay cala almeyiti ay ammaanaan kii dhintay ay ammaanaan halkaana marka tarjamo wuxuu uga dhigay meydka in la ammaano yani meydka in la ammaano macnuhu waxay tahay ammaantu maxay ku imaaneyna ammaantu waxay ku imaan kartaa dadkan muslimiinta qofkan waxay ka rumaysan yihiin hadday qof wanaag raximukalla hadday qof wanaagsan ka rumaysan yihiinna oo u wanaagsanaa adduunyadii markuu joogana wanaagay uga marqaati kacaya ninkii wanaagsanayba dhintay baa laleeyahay nacam qof qaab daran hadduu ahayna kun qof haday meel isugu timaado lacaga la bixiyo ee layiraa ninkan aan ammaanno been la isku sheegaya nacam xaqiiqada ummadda ilaahay subxaana watacaala iyagu waa ogyihiin xaqiiqadii ma ogtahay marka macnuhu waxaa weyaan marka waa saas baabu hanaai innaasi cala lmeyit can anasi radia allahu canhu qaala maruu bijanaazatin janaasay soo mariyeen faatnaw calayha khayran khayr bay ku ammaaneen faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yihi wajaban waa u waajibtay buu yihi uma maruu biukhraa wanaagii a ku ammaanteen baa u waajibay buu yihi uma maruu biukhraa mid kale ayay soo mareen uma maruu waxay soo mareen biukhraa mid kale ayay soo mareen ayay la soo mareen fa atnaw calayha waxay ku ammaaneen sharan shar bay ku sheegeen faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yihi wajabad waa u waajibtay waxaad ku sheegteen baa u waajibay faqaala cumar bnu lkhadaab waxa uu yihi radia allahu canhu maa wajabad rasuulka ilaahiy wajabad maxay tahay buui wajabad baa tiri qaala waxauu yihi haadaa midkaani athnaytum calayhi waad ammaanteen khayran khayr baa ku ammaanteen fawajabat lahu ljannatu jannadiiba u waajibtay wahaadaa midkaana athnaytum calayhi sharan shar baad ku sheegteen fawajabat lahu naaru naartiiba u waajibtay antum idinku shuhadaaullaahi baa tihiin markaatiyaalkii ilaahay baa tihiin fil ardi dhulkan korkiisa dhulka korkiisa ilaahay markaatiyaal idinkaa uga aaban muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa waxay tahay dadka muslimiinta mucdamkooda qofka ay khayr uga marqaati kacaan ay khayr ku og yihiin ee markuu dhinta ay leeyihiin war ninkii khayrka badnaayo dadku ixsaan fali jirayo sidaa yeeli jirayo yaa dhintay aday leeyihiin yani qofkaasi khayrkaasa u waajibay ummaddiibaa marqaati u anacam ah, kii dadka dhibi jiray marku dhinto isaguna waxaa weyaan kiibaa dhintay la yiraahdo lagu farxa dhimashadiisii muslimka uu ku farxo isaguna baa u waajibtay nacam qeybkana ilaahay baa garanaya laakiin dadku markaatiyaal un weeyaan ilaahay bay markaatiyaal ulka uga yihiin korkiisa xadiidka abi qataadana wuxuu ahaa mustariixun wa mustaraaxu minhu dadku meydku waa laba un mid raaxaysanaayo iyo mid laga raaxaysanaayo ka raaxaysanayo waa kee waa midka adduunka dhibkiisa ka raaxaysanayo wanaagsanaa kan laga raaxaysanayana waxau uu ina alcabda alfaajira idaa maata addoonka faajirka haddii uu dhinto istaraaxa minhu alcibaadu waalbilaadu waashajaru wadawaabu nacam xoolihii iyo geedihii iyiyo beledkii dhulkii yani buldaantii iyo dalkii iyo dadkii baa ka raaxaysanaya nacam kaa ilaahay waana dhaafiyaa la dhahayaa nacam muttafaqun calayhi nacam hadduu intaasoo lacaga bixiyo dadka i ammaana u yira markaan dhinta halle i ammaano u yiraahdo xaqiiqadiisu dadka dhan ma wada ammaanayaan nacam dadka oo dhan ma wada ammaanayaan unbaa dadka dhan ma wada ammaanayaan muttafaqun calayhi waan abilaswad oo adiga laftirkaaga hadda hada haddaad suuraysato yani adduunka hadda joogta adiga nin caalima oo diin faafiyo oo khayr lagu yaqaan oo ixsaan badan dhimashadiisa marka la sheego sida caalamka markay kala gaarto dadku waa ka murgaayaan waa unaxay waa yani istikfaar bay ilaahay u weydiinayaan janaasadiisii baa loo kala tartamaa oo laga waa laga galaa qofkaas iyo isla mid ma ahan qof yacni faajir dhib badan isku mid ma ahan nacam ayb wacan abilaswad qaala waxauu yihi qadimtu lmadiinata baan soo galay fajalastu ilaa cumara bni khadaab ayaan fariistay agtiisa radia allaahu canhu famarat bihim janaazatun baa soo martay fauniya calaa saaxibihaa saaxibkeedii baa la ammaanay khayran baa lagu ammaanay faqaala cumaru cumar waxa uu yihi wajabat uma mura biukhraa mid kalaa lala soo maray fauniya calaa saaxibihaa khayran baa lagu ammaanay khayr baa lagu ammaanay faqaala cumaru wajabat uma mura bithaalitati baa lasoo marsiiyey fauniya calaa saaxibihaa sharan baa lagu sheegay faqaala cumaru wajabat buu yihi qaala abulswad faqultu wamaa wajabat yaa amiira almuminiin amiirulmuminiina wajabat waa maxay marba qof bay joogtaa xadiidkii hore cumar baa nabiga weydiiyey sala allahu alay ali sl hadda cumar isagii baa nabiga kasoo maqlay sidiiba u dabaqay isagii baa la weydiinaya cilmiga marka saa un baa layskaga soo xambaaray marka qaala waxau yihi qultu waxaan iri kamaa qaala nabiyu sala allahu alayh ali slm intii nabiga yiriaan ana iri buu yii sidii nabigu yiri ayumaa muslimin muslimkii oo shahida lahu ay u marqaati furaan arbacatun afar bikhayrin ay uga marqaati furaan oo afar marqaati gasho waa awalba adkhalahu llahu ljana ilaahay jannaduu gelinayaa faqulnaa wathalaatha saddexna qaala wathalaatha sadexataa faqulnaa wahnaani labana qaala wahnaani laba uma lam nas'alhu ma su-aalin can ilwaaxidi hal qof nacam hal qof waxba kama aanan weydiinin rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidka wariyay marka waxaa laga qaadanayaa xataa afar yacni ahlu cadli oo markhaati gal ah qofka ay yiraahdaan sidaas ay ammaanaan yani waa nin wanaagsan weyaan baabu fadli man maata lahu awlaadun sigaar baabu fadli man qof fadligii cadayntiisba u baab yahay maata lahu ay ka dhinteen awlaadun ilmo sigaarun yaryar qofka ilmo yaryar ka dhinteen fadligiisa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama maa min muslimin muslim ma jira yamuutu dhimanaayo lahu halaaatun saddex ay u sugnaatay ilmo ah lam yabluguu aan gaarin alxintha qaangaar aan gaarin ilaa dembi dembi in loo qoro yacni aan gaarin ilaa adkhalahu llaahu ilaahay waa gelinayaa aljannata jannaduu gelinayaa bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeeduu ku gelinaa iyaahum iyaga oo ugu naxariisanayo muttafaqun calayhi bifadli raxmatihi naxariista alla subxaanahu watacaala ayuu ku gelinayaa jannada iyaahum ilmaha oo u naxariisanayo aabahood marka ama hooyadood jannadu ilaah gelinaya muttafaqun calayhi waxaa laga qaadanayaa marka qofkii saddex ka dhimata waa kaas laba iyana waa wuu sheegi doonaa nacam laba xataa kay ka dhimato waa saas marka qofku yacni dabcan markaa isagoo gaal ahaa hadday ka dhinteen ilmaha ee dabadeed uu soo islaamay ma soo gelaa nacam riwaayadka xadiid xadiidka sida laga fahma ma soo gelaayo yani dabcan riwaayadka qaar baa waxay ku xirayaan sabar fa sabara sabro ninkay saddex ilmo ka dhimato iyagoo yaryaroon qaan gaarin sabro jannadu gelaya nacam sabarkii baa lagu xiray sabarkuna waa cibaado cibaadana hadda ka ansixi mayso qofaan muslim ahayn sidaa weyn marka musiibadana maahan ilaahay qofka waxuu ajar ka siinaye sow musiibada ula tacaamulo waa wax ajarka laga siinayo <coughs> cusi bin cabdisalaam sida uu leeyahay musiibada maxaa yeele ilaahay baa kuu keena musiibada adi ajar laguguma siinayo laakiin wax ajarka lagugu siinayo waxay tahay musiibadan se ula dhaqantay haddaa ula dhaqantay yacni xaal wanaagsan oo sabar aa ku qaabishay ajarka markaas waa helaysaa haddii laakiin aa ula dhaqantay tasakhud war aniga maxaa igu dhacay maxay ilmaha iga dhimanayaan waa baabanay kan waaye sa hadduu yiraa qofka uunan sabrin ilaahay waa u caroonaya ajirna ma helay ajirna waa kula-yahay waana ku ilmala-yahay nacam ilmihiina isagoo ma keensan karo ma nooleysan karo marka qofka ilmaha ilaahay baa siiya ilahay ina uga shukriyaa la rabaa hadday ka dhintaanna ilaahay ugu sabro ilmaha cidna kuma sii karto cidna kaama qaadi karto nacam dad baa aaminsan yacni ilmaha inay dad qaata ilmaha inay jiraan nacam kuwaan iyo ilmaha iga qaadanin oo kuleeyadhaaf eh, kuwan markay wiil oo dhashoo kale guryaha yimaado oo haddaan waxba la siinin cunugu ama waabaa waa dhimanaya ama waxuu noqonayaa bay kuleeyiin wax oo jiran yani waxaasoo kale l ilaahay unbaa ilmaha bixiya isagana kaa qaadi karo ninkan usha meesha la maraayo eh, yani waxaa weyaan wax uu samay kara ma laha waxuu haystana malaha hadduu awooddaa leeya ilmo uu dadka uga qaadi karo faqrigaasuu iska saari lahaa naam marka wuxuu yihi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laa yamuutu liaxadin min almuslimiina laa yamuutu uma dhintaan liaxadin axad oo min almuslimiina muslimiinta kamida halaahatun saddex uma dhintaan oo min alwaladi ilma ah gabadh iyo wiil waxay doontaa ahaato min alwalad baa layihi laa tamasuhu taaban mayso annaaru laa tamasuhu naaru naar taaban mayso nacam laa yamuutu liaxadi min almuslimiina halaathatu min alwaladi kadib maxaa idinku qoran laa tamasuhum qoran laa tamasuhu taaban mayso annaaru naar ma taabanayso ilaa taxilata alqasam ilaa taxilata alqasami dhaarta xalaaloobideeda ma ahane nacam taxilata alqasam waxaa la yidhaha waa midii ilaahay uu ku dhaartayoo qof kasta inuu naarta maraayo uu galaayo waa qowluhu siraadkii weyn wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya taas wain minkum axad idinka idinka mida ma jiro ilaa waariduhaa jahannamo u arooraya nacam qof ma jiro ilaa jahanamo waa gelaa nacam jahanamo waa gelaya marka maxay tahay siraadka jahanamo ku yaalaa markaasaa markay maqashay xaasaskii nebiga mid kamida way yaabtay markaas waxay tiri wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiyan baa ilaahay leeyay markaasuu yihi aayadda ka dambaysa akhri uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aalimiina fiiha jithiya mutaqiinta ilaahay waa korinaya waa ka badbaadinaya kuwa aalimiintana meeshaas uga tegaya ilaahay subxana wa siraadkii marka wey ilaa taxilat alqasam naarta ma gelaayo ilaa yani waxaa weyaan wuu taxilat alqasam midaas un siraadka inuu gudbaayo ma ahn si kale naar maba u gelaayo macnuhu saas wey marka mutafaqun caleyhi ninkan yacni saddexda qofood saddexda ilmo ay ka dhimanayaane ku sabraayo naarta ma taabanayso ilaa taxillat alqasam marka uu siraadka gudbayo bis ma ahn taana qof walbaa iskale oo qof walbay ku imaaneysaaba wa taxillatu lqasami qowlullaahi tacaala weeyaan wa in minkum ilaa waariduha waalwuruudu wuruudkana huwa alcubuuru waa gudbitaanka cala siraadi la gudbo wahuwa siraadkuna jisrun buundo weyaan mansuubun la taagay calaa dahri jahanama jahanamo duudkeeda lagu taagay jahanamo dusheeda saa loogu taagay waa brij ama yani buundo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal jaaءat imra'atun ilaa rasuuli illaahi haweeney baa nabiga u timid sala allahu alayh waali wasalama faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dahaba arijaalu raggii way tageen bixadiidika bay la tageen raggii baa xadiidkaagiiba qaatay sheekadaadii iyo cilmigaagii raggii baa la tegey fajcal lanaa noo yeel annagana min nafsika nafsadaada yowman maalin nooga samey natiika fiihi aan kuu imaano tucallimunaa min mim aadna barto mima callamaka allahu wuxuu alla ku baray halkan marka waxaa laga qaadanaya eh, haweenkiiyo saxaabadu siday cilmiga ugu dadaali jireen nacam rasuulka ilaahay nimankii baa nooga kaa adkaaday leeyihiin nacam oo sheekadaada u badatay annaga maalin noo samey aad waxna barto oo cilmiga yani aada yani aad eh, wax alla ku baray ood nagu barto haweenku marka inay ku daydaan weyaan marka oo wixii shu-uuntooda diiniga marka ay bartaan ninkuna marka haweenta qabaana qofkana xaaskiisa waa inuu u diro meesha diinta markaa lagu akrinaayo lagu baraayo haduuna isaga baraynin hadduu isaga baraayo waa gooni haddii isaga uunan aqoonin waa inuu u diraa meesha ay ka baranayso aanu u diidin maxaa yeeley cibaada ku tacalluqdo aakhiray rabtaa inay badbaado marka waxay ku badbaadi lahayd cilmigii marka inay qaadato ayb qaala markaa waxay tiri ijtamic markaa nabigu waxau yiri ijtamicna kulma bal yowma kadaa wakadaa maalin heblaayo kulma maalin heblaayo meel ku kulma waa idiin imaanaya markaa nabigu waa yeelay waxaa kaloo laga qaadana xadiidka haweenku inay wax bara karaan nacam oo diintu intay barata caalimad ay noqon karta nacam haweentii oo asxaabtii rasuulka yacnii haween badan baa aqoon aada u badan laha saxaabada yacni caa oo kale aaday u cilmi badnayd bal xadiidka rasuulka toddobada qof ee yani mukiriinta la yiraahday axaadiidta faraha badan warisay ayay ku jirtaa wlmukiruuna fi riwaayati اlأhar abu hurayrata yelihi ibnu cumar u yiri nacam waaanasun wlbaxru kalkhudri wajaabirun wazawjat الnabi suyuudi kuwu yiri nacam caaisha ku jirtaa umu salama kamid ahayd umu dardaa baa kamid ahayd rag asxaabtu yani haween badan oo fuqaha ahay lahaayeen taabiciintana kadalika haween badano ayaguna saasoo kale wamaa zaala yani culamada haddaad akhriso taraajimtooda ibnu xajar haddaad akhriso tarjamadiisa mucjamulmufahriskiisa waxaan ujeedaa shuyuukhdiisa mucjamka uu ka qoray haween badan baa ku jirto ayaa ku jiraan oo ibnu xajar shuyuukh u ahaayeen ayb <coughs> waqtiyadan dambe unbaa layska xoogaa layska dayacay <coughs> haweenkii marka yani ilaa laga yiraahdo marka ilaa laga yiraahda yani waaas waaas habar tukatay waay nacam yani habar tukatay macnaheed habar salaad ma taqaan waay maogta nacam hadda waan la barin marka hore waxaa dhacaysa marka markii horeaan la barin marka sidaa darteed waxa ka yimaada waxaa laga filanaa cilmi la-aan iyo jahli iyo ma fiicna marka taa maxaa yeele weliba haweenka wabara waxbarashadooda waxaa dhici karto inay ka fiican tahay yani ninka waxbarashada u sameynay maxaa yeelay haweenta iyada waxay soo saari kartaa ilmo ilmaha intay yaryar yihiin oo dhan iyadaa qur-aankii iyo yani culumti iyo hadday yani gurigu hadduu haweentu hadii haddii uu cilmi agteeda uu jiro ilmuhu si fududay mutuuntii qur-aankii iyo mutuuntii iyo axaadiidti iyo si fududay u xifdinayan hadhow marka gacanta unbaa la qabanayaa marka wixii kalaa la baraya nacam ilmihii laakiin haddii aabuhu yani banaankana inuu kasoo shaqeeyo waxna baro waa iska shida badan tahay faataa marka nabigu maalin samaystuu yiri marka fajtamacna waa kulmeen faataahuna nabiyu nabigaa u yimid sala allahu alayh wali wasalam facalamahuna waxuu baray uu barbaray mimaa calamahu llahu wixii alla ou barayba wax ka baray uma qaala waxauu yihi maa minkuna min imra'atin tuqadimu halaathata min alwalad wixii ou baray marka waa kana maa minkum idinka maa minkuna idinka idinkama mid aha min imra'atin ay imra'atun haweeney idinkama mid aha haweentaas oo tuqadimu hormarinaysa halaathatan saddex oo min alwaladi ilma ah saddex ilmo yacnii hormarinayso bimacnaa ay u hormarayaan ay u saqiirayaan ilaa kaanuu lahaa waxay u noqonayaan xijaaban bay u noqonayaan min annaari naartay xijaab uga noqonayaan naartii ayay xijaab uga noqonayaan yani ilaahay baa naarta uga xijaabaya ayagaa la gelinaa ma aha nacam ilaahay baa naarta uga xijaabaya w faqaalat imraatun haweeney baa marka waxay tiri wathnayni labana midda laba ay u hormarto faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wathnayni labana labana waa la mid muttafaqun calayhi ajrigan baa marka ku jira waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa nebigu marka haweenka uu u yimid ee uu waxbaraayey wuxuu ka baray waxbarashada meel meelaha ay ugu baahi badan yihiin haweenka sabarkooda waa iska yaryahay waa ilmaha aaday u jecel yihiin waa kusoo dhibtoonaysaa oo uur ahaanay ku qaadaysaa waa nuujinaysaa yani haddana haddii uu ka dhinto waa waa yani jazac iyo argagax baa gelaya tiibaa marka uu ka tarbiyeynaya rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam sidaasun ahaa nebiga haweenka markuu u yimaado wax axkaam ayaga qusayso ayuu kala hadli jiray saasaana fiican waana xikmada dacwaday kamid tahay macana haween qofka hadduu wax u sheegaayo inuu kala hadlo xijaabkii xishoodkii ilmaha oo la tarbiyeysto yacni ilmaha hadday ilmo ka saqiiraan fadaaisheeda axkaamta xaydka dhiigagaas ku dhacaya maxaa say salaada u tukanee waxaa in la bara nacan haddii baab kale la geliyoysan hagaaji karin iyagiina waxma baran waqtina waad ka dhumeynaysaa macan soo ma garanin nimanka laftirkooda qofku marku yani dad qaabilaayo qofka dadka uu dacwada siinayo waa inuu fiiriyo baahidooda meesha ay tahay macan yani haddaad dad tujaar a ah, qofka haddii uu la hadlayo xoola haysto oo kale inuu sadaqadii ku tirtirsiiyo tijaarada xalaasheeda u sheego midda xaaraamta oo ka waaniyo taasaa wanaagsan nacam ayb kii yacnii jihaadkii ku jiray oo kale inuu u sheego wixii uga banaan waxaan uga banaanayn yacni sharciga sida uu yahay yani wixii shuruud hadday jiraan fadaaisha kusoo aroortay sida uu u tacaamulayo ula tacaamulayo meesha uu ka dagaalamaayo iyo dadka uula dagaalamaayo yaa la baraa nacam wahaakada daaci haddii la diraayo meel inuu daaci ka noqdo fariisto dacwadii iyo waxaa la baraa eh, muhimaadkeedii mucaadi binu jabal markuu nabiga diraayo wuxuu yihi innaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum towxiidka uga bilaab buu yiri hadday yeelaan salaada hadday yeelaan zakadii maalkoodii wahaakada nin kasta nabiga sal ll slam meesha ou shaqadiisu ay tahay ee uu baahida badan ka qabo wax uga sheegi jirin laakiin dadku waa qofku saas wuxuu samayn karaa marka uu cilmina leeyahay tan labaad dacwaduna ay daacad ka tahay ikhlaas markay ka tahay laakiin dacwadu haddii laqdabo uu ku wato oo aysan daacad ka ahayn qofku muxuu baraa mataqaanaa haween haddii uu arko wuxuu kala hadlaa wax asaga u dantaa markaas nacam haddii uu rag arko wax u dantaa keliya un baabkiisi bis un nacam ay baabkaas noocuu doona ahaado waxaa dhici karta qeyb diinta kamida inay tahay maalan ninkan qeyb diinta kamida xooga saaraya nacam laakiin qeybtan dadkan munaasab ma u tahay hadda mas-uuma ma fiirinayo meel walba taa unbuu ka sheegaa nacam ay saasaa la yiri hadda kahor saasaa la yeelay kanan ahaa jirnay kanba maanta dhan taa unbuu sheegaya soo garata maa yani dacwadii ikhlaa yani qofkan inuu dadkan dhiso oo yani ilaahay ku xiro dan weyn kama laha nacam kullu hadafihi waxay tahay xisbigiisa iyo fakerkiisa inuu soo galo nacam ayb hadda nin faker faafinayo iyo nin dacwo faafinayo labay kala yihiin ogow nacam ayb waxaan kooxo ah ujeediinoo marka is haysto nin kastaa fakerkiisau faafiyaa baa marka meel walba uu ka sheegaa nacam dadkan maxaa dan dan kama le nacam ayb tujaarta fakerkiisau kala hadlaa haweenka fakerkiisau kala hadlaa culamaha duu la kulma fakerkiisau kala hadlaa faker le u daran bis u nacam marka ilaah in laga cabsado waxaa fiican dadkan dadka waxaan u sheegaynaa dhahayo mas uuliyadaa saaran mas-uuliyaddooda waxay tahay diinta qofkan meesha uu baahida badan uga qaba in looga tilmaamo nacam mutafaqun caleyhi baabu lbukaai ooyintiiba u baabyahay cadaynteeda walkhawfi cabsi la cabsado cinda almuruuri maritaan agteeda biqubuuri aalimiina aalimiinta qubuurtooda marka la maraayo dadka aalimiinta oo yani la halaagay qubuurtooda marka la ag maraayo in la cabsado oo la ooyo wa masaaricihim iyo meelihii lagu halaagay ee la dhigay wa masaaricihim meelihii lagu legday macnaa meelihii la dhigay baa laga wadaa wa idhaari liftiqaari muujin la muujiyo baahi ilalahi ilallaahi alla loo baahan yahay iyo in la muujiyo in ilaahay loo baahan yahay wataxdiiri digis laga digtoonaado minwataxdiiri digtoonaansho min algaflati laga digtoonaado mahsanaanta nacam afladu waxay tahay qofku yani in aakhiraba uu moogyahay nacam dhimashadii inuu iska moogyahay waa iska socdaa nacam brogaraama u qorshaysan subaxi waa soo baxaa habeenkiina waa ku seexdaa dhimashadii maskaxdiisa waa ka maqan tahay nacam taa in laga digtoonaado can ibni cumara radia allahu an marka dhowr tarjame halkan oo ku sheegay baabulbukaai walkhawfi cinda almuruuri biqubuuri daalimiin aalimiin qubuurtooda marka la marayo in la cabsado la ooyo uu keenayaa nacam ooiyo dadkii la halaagay meelihii lagu halaagay marka la marayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam saasuu sameyn jiray waa kuwa dhintay waa nacam kuwa nool marka maxaad u umalaynaya marka nacam kuwa nool shanigooda waa kasii daran yahay marka marka qubuurtooda la maraayo dadkaas yacni daalimiinta ilaahay ku gaaloobay oo ilaahay uu halaagay marka la maraayo qubuurtooda looma tago tourism nacam qofka yani dalxiis ma loo tago nacam hay meeshii ree hebel lagu halaagay aan soo fiirinayo nacam aan dalxiis aan aan kusoo fiirina buu kuleeyahay ma dalxiis looma tago bal haddaad marayso cabsiya lagu maraa nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu maraayo reer thamuud meeshii lagu halaagay orod ayuu ku maray weliba markuu marayo maradii hoos isu foorariye wejigiisi waa foorariye socdu ku maray dadkii meeshaa marka markaasuu weliba yidhi laa yacni eh, hamarinina eh, dadka yani kuwa naftooda dulmiyey guryahooda hamarinina meeshay deganaayeen ilaa idinka ooynayo ma ayuu yidhi oo yani si aynan idinkugu dhicin waxyaga ku dhacay maa marka cadaabka adigna iska moogaata ma aha oo aa istiraahda adiga muslimaa tahay waa fiican tahay maba lagu cadaabayo oo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam cabsidiisu aaday u badnayd oo weliba ummadihii hore halaagoodu ka cabsan jira xataa oo bukhaari wuxuu werinaa kaana idaa ra-aa makhyalatan nebigu haddii uu arko cirkiga soo xirxirtay oo yacnii roob oo kale markuu roobka soo socdoo kale dabayshii iyo saxansaxadii markuu arko dakhala wa kharaja wa aqbala wa adbara waa soo gelaya guriga waa baxaye waa soo soconaye waa sii soconaye waa ujeed yacnii jirkiisay ka muuqan jirtay markaasaa waxaa la dhihi jiray rasuulka ilaahay maxaa sidaa maxaa dhacay markaasu wuxuu dhihi jiray ma aqaan lacallahaa takuunu inay tahay midii ilaahay reer caad ku halaagay oo kale inay dabeyshaan noqon doonto ma ogi buu dhihi jiray falamaa ra-owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridun mumtiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim dabeysha inay cadaab wadata ma ogi buu dhihi jiray marka nebigu waa cabsan jiray ee qofkan marka meeshaan maraayan inuu cabsado waayo waxaanoo kale inaynan kugu dhicin adiga laftirkaaga meeshaa markii la maraayena tabuug nebigu uu u socday waxa uu yihi ceelkii ay reer thamuud cabi jireen yaan biyo laga dhaansanin buu yii ceelkii ay reer thamuud cabi jireen yaan biyo laga dhaansanin buu yii dad baa marka waxay ka cajiinteen cajiinkiibay waxbay biyihiibay wax ku cacajiinteen markaasuu nebiga diiday xoolaha hala siiyo yii xoolihii baa la siiye lamaba cuninba marka taa waxay ku tusaysaa mukhaaladadu dhibka ay leedahay qofka daalimka dheeha iyo dhexgalka la dhexgelayo ee mukhaaladadiisu yacni dhibaatada ay leedahay sharcan xagga sharciga can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi tarjamada kale marka waxay tahda in kaflada laga digtoonaado can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka qaala liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku yiri yacnii lamaa wasaluu markay gaareen alxijra xijri waa meeshii reer thamuud ay deganaayeen diyaara thamuuda markay gaareen laa tadkhuluu ha gelinina calaa haaulaai kuwan almucadabiina ee la cadaabayo almucadabiina ee la cadaabayo kuwan la cadaabayo ha gelinina ilaa an takuunuu baa meesha lagu cadaabayo ha gelinina ilaa an takuunuu inaad tihiin mooyaane aada ahaanaysaan baakiina kuwii ooynayo inaad ooyeysaan maahan fain lam takuunuu baakiina haddii aydnan ahayn kuwo oynayo falaa tadkhuluu calayhim ha u gelinina laa yusiibukum yaanu idin asiibin maa asaabahum wixii iyaga ku dhacay yownan idinku dhicin wixii iyaga ku dhacay muttafaqun calayhi ayb marka waxaa weyaan kuwii dhintay sidaa hadday yihiin marka kuwa nool waa kaga sii daran yihiin marka wafii riwaayatin qaala lamaa mara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku marku maray bilxijri xijir markuu maraayo qaala wuxuu yihi laa tadkuluu ha gelinina masaakina aladiina dalamuu anfusahum kuwii naftooda dulmiyey degmadoodii ha gelinina an yusiibakum khashyata an yusiibakum inuu idin asiibo cabsi laga cabsanaya darteed ama an yusiibakum allaa yusiibakum inuunan idin asiibin ma asaabahum wixiiyaga ku dhacay ilaa an takuunuu baakiina inaad ooyeysaan ma ahani uma qanaca uma markaa dabadeed qanaca nabigu yani waa raariciyey rasuululahi sal l slam rasuulka ra-sahu madaxiisa ayuu raariciyey hoos ayuu madaxiisa u raariciyey wa asraca sayra socodkana waa dadejiyey xataa ajaaza alwaadiyi ilaa waadigii oo gudbay oo dhaafay meeshii ay deganaayeen waadigoodii ilaa orod buu ku gudbay xajka marka la joogana meeshan marka la yimaado yani musdelifo kolka laga soo baxo ee mina loo soo socdo waadi muxasir jidkiisa soo qaaday nebiga waadi muxasir markuu soo gaarayna waa orday nebiga socodka waa boobay nacam orod buu ku maray nacam culammadu waxay ku cileeyeen meeshii abraha lagu halaagay weeyaan bay dheheen nacam ayb markaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam meelaha halaagga uu ka dhaco orod buu ku mari jiray nacam ee meelo dalxiis loo tago sawiro laga soo qaato ma aha nacam ayb kitaabu aadaabi safari safarkii aadaabtiisii ayuu u kitaab yahay aadaabtii safarka halkaan ayuu ka gelayaa marka halkaan kitaabuladab baan ku jirnay safarku marka wuxuu leeyahy nidaam iyo hab loo safro iyo axkaam buu leeyahay aadaab buu leeyahay halkan axkaamtii ka hadlimaa aadaabtuu ka hadlaya axkaamta safarka waxaa weya salaada see loo gaabiyaa see loo soomaa see laysugu raaci see eh, yani see laysugu daraa salaadihii waxyaabahaas weyaan iyo wixii lamida baabu istixbaabi alkhuruuji bixitaan sunanimadiis cadayntiisba u baabyahay yahay yowma alkhamiisi maalin khamiisa la baxo safarka khamiis in la safro waistixbaabihi iyo sunanimadiisa la sunneeyo awalan nahaari maalinta gelinkeeda hore la baxo laba sunno halkaan noogu sheegaya marka in maalin khamiisa la safro haddaad safrayso safar inaad aada aad rabto bokinkaaga khamiis ku aadsaba hadday suurtagalba kuu tahay oo taas waxaa weya marka sunnadii nebigaad waafaqaysaa waa ajir marka waana u niyeysane yani inay sunada nebiga ina waafaqdo qamiista marka in la safro waistixbaabihi awala nahaari maalinta awalkeeda in la safraanaa sunno ah oo habeenkii iyo aan la safrin iyo gelinka dambe inaan la bixin can kacbi bni malikin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kharaja waa baxay fii qaswati tabuuka dagaalkii tabuug ayuu baxay yowma alkhamiisi maalin khamiisa buu baxay wa kaana nebigu wuxuu ahaa yuxibu inuu jecel yahay an yakruja inuu baxo yowma alkhamiisi maalinta khamiista inuu baxo jeclaan jiray muttafaqun calayhi jacaylka nebigay kamid taha adaad ogaatay inaad ku dhaqanto waxay tusaya jacaylka wa fii riwaaya fi saxiixayni kusugan saxiixeynka dhexdiisa waxay ahayd laqallamaabaa yarayd kaana rasuulullahi rasuulka uu ahaa sala allahu alayh waali wasalam yakhruju inuu baxayo ilaa fii yowmi alkhamiisi mooyaane waxaaba yar inuu nebiga safro ilaa maalin khamiisa ma ahan yani in uu maalin aan qamiis ahayn safro wax yarayba ahayd inta badan nebigu wuxuu safri jiray qamiista saasuu jeclaanayb marka yacnii dadka yani waxyaabahan oo kale ma milicsanayaan waa iska fududaysanayaan qof khuraafi ah hadduu u sheegay yani qamiis saas waaye iyo arbaco kadaa waaye iyo saan lama yeelo iyo waa u hogaansamayaan dadku way u hogaansamayaan waqtigan lama tijaaraysto waqtigaan lama guursado arbaca lama baxo bisha ugu dambeysa arbacada ugu dambeysa waa iska waa iska rabaan dadka waxaas waa u hogaansamayaan qamiisaa la safraa sunnada saan waay markaad tiraahdidna diinta culays maahan inuu ku dhaha laga yaabaan marka waa cajiib wacan sakr bni wadaacata alkhaamidiyi asaxaabiyi radia allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu waxau yihi allahuma ya allah allow baarik ilaah u barakay liummatii ummadeyda u barakay fii bukuurihaa kalahaadeeda ilaah u barakay ummadeyda ilaahu kalahaada u barakay jarmaadada iyo kalahaada iyo aroor socodka yani yani waxaan ujeedaa ah, xilli hore albukuur waxaa weyaan qofku inuu yani waqti hore jarmaado subax horeba inuu iska baxo marka nebigu ummadda jarmaadadeeda waa ugu duceeyey marka haddaad tijaareysanayso ducadan waa soo gelaysa haddaad cilmi baranayso waa soo gelaysaa haddaad safraysa waa soo gelaysaa wahaakadaa nacam ayb wax aad qabanayso dhan hadaad xilligaa ku aadiso ood ilaahayna u tala saarata nebiga sunadiis adoo ku dayanaya ilahay waa kuu barakaynaya wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa bacatha haddii uu diraayo sariyatan ilaalo ow jeyshan ama ciidan hadduu bixinaayo bacathahum min awali nahaar maalinta awalkeeda ayuu bixin jiray subaxa hore ayuu diri jiray jeish hadduu dirayo wa kaana sakrun sakr wuxuu ahaa taajiran saxaabiga xadiidka werinaa ganacsado ayuu ahaa fakaana yabcahu tijaaratahu ganacsigiisa waa diri jiray awala nahaari buu kala diri jiray subaxa hore tijaaradiisa iyo ganacsigiisa subaxa hore ayuu kala diri jiray fa ahraa markaa wou lacagaystay nacam fa ahraa waa yani waa xoolaystay wa kahura maaluhu maalkiisiina waa batay nacam ducadii baa ku dhacday marka nacam sunadiiba isagu qaatay ilaahay sunadii waa kaas ugu barakeeyey marka nacam qofka marka aroorti inu marka sidaa u yeelan tijaaro hadday ahaaleed iyo hadday keyrkeed ahaan lahaydba waxyaabaha yacni qofka u banaan inuu marka aroorta hore hadduu ka dhigta barakaa ilaahay u gelinaa socodka kadalika safarka hadda safarka haddan laakiinse safarka u keenay in aroorta horeba la safro haddaan wax kaloo kaa celin hadda aanay jirin rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasan ayb waa xadiid saxiixa xadiidku baabu istixbaabi dalabi rufqati sunno kale waatan baabu istixbaabi dalabi rufqati saaxiibo iyo dad saaxiibo dalbi dalbitaankeeda la dalbado sunanimadeeda qofku safarka dad kula saaxiibo inuu dalbado ay la safraan ayb ko wa ta'miirihim iyo amiir yeelistooda calaa anfusihim nafafyaalkooda waaxidan hal nin ay amiir uga yeelaan naftooda yudiicuunahu ay adeecayaan halkana laba sunoo safarka ku saabsan waa sunna waxay tahay kaligaa inaadan safrin oo jamaaca dad inay ku raacaan safarka isku raacdaan sunnada labaadna waa maxay jamaacadaasi inay amiir samaysato oo yiraahdaan warniyo adaa amiir noogu ah safarka nacam amiirkaas muxuu qabanaa marka marka la degaayo marka la soconaayo salaadaha meelaha lagu tukanaayo iyo hadday wax yimaadaan wax la soo gudboonaadaan dadkou la tashanaa go-aanka u dambeeya isagaa u qaadaya nacam ayaguna inay adeecaan baa waajib ku ah hadduusan macsi amrin hadii aanu macsi amrinay adeecan baa waajib ku anaa ah, yani diinku calaamad khilaaf uma aha dadku hadda maaa yani markii dhibku uu batay ama yani dadku yani diinka fogaa diintii yani laga fogaa yani ka fogaanshada laga fogaaday markay badatay yani dadkii hadda maxaa usoo baxayna waxaa usoo baxday diintiiba in khilaaf oo ku jira inay aaminaanba dadka in badan oo kamida ah, maxaa yeele waxaa la arkay dadkii diinta oo waxba aan isku raacayninba nacam oo khilaafkooda tirada oo ka batay nacam ilaa dadku ay yiraahdaan marka yani culammadu ayagu ha soo heshiiyaan iyagii iskhilaafsan soo maaha nacam diinkii saas ma yahay laakiin ma ahan diinta saas nacam diintu sidaa ma aha nacam diintu waa kana safar haddii loo baxayo amiir samaystay leedahay khilaaf ma ogola diinta nacam halkanna waxay tahay aniga haddaynan tayda soconin khilaaf nacam ka kalena tayda haddaynan soconin khilaaf nacam diinkii iyo dadkii loo danaynaya xaggee aawo marka waayahay nacam marka tan waxaa weeyaan dadka yacni diinta lehay aada u haysataa weliba nacam ayb waxyaabaha marka waxayna kamid tahay nebigu uu ku khilaafay dadkii jaahiliyada ahaa jaahiliyada ma aqoonin madax in madax la samaysta ma aqoon jirin nebigaa yimid madaxuu sameeyey safarka madaxuu u sameeyey jihaadka buu u sameyn jiray ama asagaaba imaamka ahaa hadduu ku jira asaga sariya hadduu diraayo amiir buu u sameyn jiray masaajidkii imaam baa loo sameeyey oo salaadii laga dambeeyo markuu asaga sujuudaa la sujuudaa kadib wahaakadaa ummadii arrinkeeda o dhan waxaa laga dhigay yani talo hal talaa laga dhigay hal talo <coughs> jaahiliyadu laakiin waxay aaminsanaayeen haddii qofku uu qof amiir ka dhigto ee uu adeeco mar walba inuu mahiin inuu daciif yahay ani nin ani ila faca oo ila mida seen u maqlaa yani soo i amri karaa aada iga xumaayeen jaahiliyadu saasaa shanigooda u ahaa annago hadda kama fogin xaalkeena haddaan soomaalina ana amiir wa anta amiir nin kasta waxuu rabaa inuu isaga amiir ahaado midda kale yani haddii qofkaanu amiirka uu amar bixiyo kale waxaa dhici karto inuu yacni is adkeeyo uu yirah wardaa amarkan waayah waa qaatay daciifnimo u arkaa nacam marka muxuu sameynaa inuu maanta dhan asna istiiriyo hadhow marka khilaafka ummadii ku dhex baaba-ayso cadowgooda uga faa-iideysanayo waa wax loo jeeda waa nacam ayb laakiin inaan hal ogaanaa muhiim aho khilaafkan inuu cadaab yahay asaga laftirkiisan waxaan ilaahay baa nagu ciqaabaya anaga nacam ayb ma aha yani khilaafku raxmad ma aha nacam sidaa darteed yani ilahay wuxuu leey qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin dadku inay iskhilaafaan isdagaalaan waa imtixaankay ka mid tahay <coughs> imtixaanka ayay ku jirtaa macnaana laga rabaa marka inaan un yani imtixaanka marka asbaabna waa leeyahay khilaafka asbaabta asbaabtiisana waxaa kamid a ah dabcan qofku isagoo qofaan cilmi lahayn oo yani bimansilati alcaalim la geeyo caalim ma aha bimansilati alcaalimaa la geeyey khilaaf waa imaana maxaa yeele wuxuu isku tirinaa isaga inuu kelmad leeyahay fi lxaqiiqana kelmad ma leh soo ma garanin waa badantaha taas waa shaadibi sida uu kusoo gaagaabiyey khilaafka waxaa kaloo keena itibaacu lhawaa qofkan hawadiisa un iska rabaa madaxtinimou rabaa adduunyau iska rabaa yani dana asaga u gaara khilaafka waa sababe itibaaculhawa waa sababtaa waxaa kaloo khilaafka keena caado lagu dhegan yahay un nacam saanan soo gaarin anaga mana ka tegeyna saddexdaas asbaabta khilaafka keenta khilaafka marka asbaabta lagu daaweeyaan hadda waxa ay tahay dabcan in dadku ay u wada laabtaan kitaabka iyo sunnada loo hogaansamo dadka aqoonta uleh kitaabka iyo sunnada dhab ahaanta dadka u yaqaanana in iyagii la yiraha bal kitaabka iyo sunnada kasoo bixiya axkaamta sharciga nacam dadka inteena inta kalena inay dhegeystaan dadkaas nacam taasaa laga rabaa ilaa qof kasta haduu yiraa kitaabka iyo sunnadan anig wax kala baxa anigana nacam midda yani khilaafka waa sii badanaso dadku kama kalama bixi karaan kitaabka iyo sunnada kulligood wax kalama bixi karaan soo ma garan can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam low ana naasa dadka hadday yaclamuuna ogaan lahaayeen min alwaxdati kelinnimada waxa ku sugan maa aclamu waxa aan ka ogahay hadday ka ogaan lahaayeen maa saara raakibun mid eh, yani fuushan gaadiid mid fuushan ma socdeen bileylin habeen waxdahu keligii ma socdeen wax aan aniga ka aqaano leeyahay nebiga hadday ka ogaan lahaayeen kelinimada dadka yani qofka oo keligiis ahaado oo keligiis guri jiifo oo keligiis yani safraayo waxaan aniga ka aqaana hadday ka aqoon lahaayeen nin gaadiid saaran keligiis ma safreen habeen rawahu lbukhaariyi marka waa inaan marka hal lagu safrina la badsada dadka nacam wacan camri bni shucaybin can abihi can jadihi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxau yihi alraakibu halka raakib shaydaanu shaydaan weeyaan waraakibaani labada raakibna labada gaadiidka eh, yani labada rakbi labada eh, wada safraysaana shaydaanaani weeyaan waalhalaathatu saddexna rakbun safar waay saddex saddex waa safar buu yihi rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wanasaa-iyu xadiidka sanadkiisu waa xasan biisnaadin xasanin bay ku wariyeen biasaniidi saxiixatin waqaala tirmidiyu xadiidun xasanun yani marka waxa ay tahay halka qof shaydaankiibaa waswaas iyo yani shida iyo waxyaaba badan ku ridi karo shaydaanku yani qofka waa ka adegyahay halka qof labadana dabcan yani waa sidaasu tilmaama xadiidkan saddex hadday noqdaan laakiin shaydaan kama adkaanayna wacan abi saciidin abi hurayrata radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ida kharaja halaatatun saddex hadday baxayaan fii safarin safar falyu amiruu amiirha ha ka amiir dhigtaan axadahum midkood ha ka amiir dhigtaan saddex hadday safrayaan midkood amiir ha ka dhigtaan madax ha ka dhigtaan xadiidun xasanu rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan macruuf unb yani wayna adeecayaan macsi ku adeeci maayaan imaaradiisuna inta safarka lagu jira waan weligiis amiir uma noqonayo weligii amiiraan idiin ahaa ma dhahayo inta safarka lagu jira keliya oo haddii safarkii la baxo laga soo laabto imaaradiisii waa dhammaatay asagana haddii marka saddex safar ku jirto la layiri amiir ha samaysteen ummad dhan oo meel wada degan ayaga amiir la-aan inay noolaadaan ma u banaan tahay uma banaan amiir la-aan inay noolaadaan laabudda min amiir waa inuu amiir jiro ayaga maamulo oo yacni xuduuddooda ilaaliyo xifdiyo oo yacni lagu ogaado mas-uuliyaadka waaweyn oo dadka kale yacnii dhiciyo daalimka qabto ninka madluumka laga gardaraya u gargaaro wadooyinka iyo maraafiqda waxaa loo baahan yaha sameeyo culammadu marka waxay yidhaahdaan amiir in la samaystaa waa waajib oo dadkii meel degan oo dawlad camal ama yacni beled degan inay amiir yeeshaan oo ninay ka dambeeyaan inay leeyihin amiir ka dhigtaan waajib waay nacam sharcigaana waajibiyey ee caqli keliya laguma fahmin sharciguna waa waajibiyey caqliguna waa keenaa saas nacam dad isku wada dan ah oo jidkan wada isticmaalayo haddana aan wax heshiis ay ku yihiin aan jirin oo midna oo dhinacan ka qodanayo jidka midna dhinacan ka qodanayo jidka nacam eh, waxaas waxaa weyan marka waa waa wax soconaya ma aha nacam ayb bacdinaas marka waxaa dhici karta inay u arkaan amiir la-aanta inay fiican tahay inay u arkaan laga yaabaan oo waxay kuleeyihin amiir iyo muxuu sheega amiir dhible lagu qabaa ay kuleeyihin saan saanay samey jireen kanay samey jireen kanay dadka waa la xirxiri jiray dadka kanaa la yeeli jiray yacni dulmigiisa iyo yacni waxa masaalix laga helaya masaalixdaa ka badan soo ma garan dulmiga iyo maiyo masaalixda masaalixdaa badan moogta way dhici kartaa yacni dulmi nooc noocan maa dulmi inuu jiro oo dulmigaas oo kale oo zuulo matalan diinkii oo kale in yacni sidii la doonaba aan diinkii loo akri jirin laakiin marka daba diin sidii la doono in loo akriyo dhinacaas keliya laakiin aday ka feerinin nacam dhinacyada kale dhinacyo kaleoo tiro badan oon looga maarmin amiir baa jira nacam amiirka la samaysanayona dabcan waxaa weyaan dadka yo amiir u sameynayo dadka hadda ka horna waa kawaa ka hadalna amiir dadka waxaa u sameynaayo dadka ahlu cilmiga ah iyo dadka odayaalka oo qabaailku ay ka dambeeyaan odayaal qabaa-ilku ka dambeeyaana jira qabiil walbo dad odayaalay ka dambeeyaan odayaalkaas iyo waxaa lasoo qabana iyo culimadana labadooda ahlulxalli walcaqdi ninka culimadana de cilmigiisa celinaya odaygaana haddii uu culimadii ku xiran yahay qof xalaal meertana uu yahay waraciisa iyo caqligiisa celinaya isagana nacam laakiin wax caqli celiyaa aan jirin waxaas waxaa weeyaan dadka cidna u doori maayaan nacam nin isagiiba caqligiisa aanu celin karin de dad usoo door ummad madaxweyne usoo qaban la dhihi maayo ummadda cadowgeeda haddii uu keenana yani waxaa weeyaan kaasoo kale isaguna amiir sharci ama ah aha nacam sharci ku sugnaan maayo nacam ayb maxaa yeele yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin khasaare loo keenaa kaas nacam imaaradana waxa loo samaysanaa waa in khasaare laga baxo waay nacam ayb haddii cadow intuu dal qabsada marka uu qof keeno dadkaas u kor eg xagga korka ka shabaho ay isku luqad yihiin oo haddii uu keensado ka ayaga loo lamid yahay nacam ayaga un bau lamid yahay nacam ayb wa haddii sharci yani iyo diin la rabo waayo nacam ayb haddii wax laysku yani haddii wax laysku geegeynayo wax laysku cakisayona waa gaar iyada nacam ayb anaga diinka qofku inuu diinka sheego unbaa muhiim ah nacam la muhiim ma aha ciddau raalli garaynaa iyo cidda ka xanaaqaysa iyo wax dhibaatoy leedahay taasoo kale male nacam laakiin diinka ilaahay uun waxaan ku aragnay amiirka ahlulxalli walcaqdiga soo soo bixiya waana culimada iyo dadka yacnii odayaalka ah ee qofkay gaala soo qabato oo ay ka dhigato yacni yaa noqonayo nalama dhihin diinka kuma aanan arkin amase ninkii asaga intuu xoogsaday xoog ku qaatay iskiis iskiis xoog ugu qaatay ee dadkii iyo jidadkii iyo wax dhan ammaan ka wada dhigo dadkii inqilaab iyo wax lamida ku qabsaday laakiin cadow aan keenin cadow yani cadow uus isagu keenin waa kala duwan yihiin naam waa xaaraam dariiqa uu ku yimid laakiin dariiq ahaan uma banaano habkaa inuu ku imaado hadduu yimaado lak waa layska adeecaya dar-an lilfitna fitna iyadoo fitnada layska ilaalinayo xaalka saddexaad waxay tahay amiirkii hore ayaa ninkan magacaabayba nacam haddaan dhinta ninkaana madax abuu yiri asna waa la adeeca waa sax saana waxaa loo saddexdaas waxaan ahayn imro kuma sugnaato xadiidun xasanun rawaahu abu daawuuda marka biisnaadin xasanin buu yiri marka haddii saddex amiir ha samaystaan la yiri amiir imradu marka waa waajib in la samaysta can ibni cabaasi radia allahu canhumaa can inabiyi sal allahu alayh wali wasalama qaal khayru saxaabati suxbo kuwa ugu wanaagsani arbacatun afar waay wa khayru saraayaa ilaalo ta ugu khayrka badanna arbacu miatin afar boqol markay yihiin wa khayruljuyuushi cidan ka ugu khayrka badanna arbacatu alaafin afar kun walan yuqlaba lagama adkaado itnaa cashara alfan laba iyo toban kun min qilatin min ajli qilatin yaraan darteed loogama adkaanayo laba iyo toban kun ciidan dhanna tirayari loogama adkaanayo haddii laga adkaado wax kalaa looga adkaada sidaas kuleeyahay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidun xasan ayb xadiidka ibn xubaan baa saxixle xaakim dahabina waa ku waafaqay xadiidka marka irsaalina waa lagu cileeyey baabu aadaabi sayri socodkii aadaabtiisiiba u baabihay nusuuli iyo degidii walmabiiti bariidii wanawmi iyo hurdadii fi safari safarka dhexdiisa waistixbaabi suraa guurada sunnanimadeeda in la sunneeyo qofka inuu habeenkii guureeyo suraa yani habeen socodka waan ayb warifqi iyo u dhimrin bidawaabi gaadiidka lagu safraayo in loo dhimriyo rati haddii lagu safraayo kale ama farda lagu socdo kale in loo dhimri ayaga laftirkooda wa muraacaati maslaxatiha maslaxadeeda in la ilaaliyo wa jawaazi alirdaafi fangelinta inay bannaan tahay alirdaaf waxaa la yihahdaa daabadii baad saaran tahay qof kalaa gadaal soo saartay daabadii qof kalaa kula saaran xagga dambe dhabarkaayu ka saaray inay bannaan tahay cala daabati daabada korkeeda laysu fangeliyo idaa kaanat hadday tahay tudiiqu dalika haddii awoodeyso hadday iyada awoodeyso yani ee neefka aan ku dhibaatooneynin ayb wa amri man qof amridiis qasara ku gabood fale fii xaqihaa daabada lagu safraayo xaqeeda in la amro bilqiyaami bixaqihaa xaqeeda inuu u istaago war neefkan aada ku safrayso hagaaji in la dhaho tarjamadan marka dhowr baa waxyaabood buu ku tarjamay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi idaa saafartum haddaad safraysaan fi lkhisbi yani cilliga yani ayb idaa saafartum haddii aada safraysaan fi lkhisbi xilliga yani barwaaqada ah xilliga aaranka hadaad safraysaan ayb fa acdul ibila geela siiya xadahaa dheefteeda siiya min alardi dheefteeda siiya min alardi dhulka ay ka leedahay haddii aada ku safraysaan xilli aaran oo roob da-ay oo kale dhulkii uu cagaaran yahay daabadda aad ku safraysaan xaqeeda siiyo dhulka ka siiyo ha daaqdo oo yacnii xilli ay daaqdo iyo yacnii siiya waidaa saafartum haddaad safraysaan filjadbi xilliga abaarta ah oo geeda iyo yacnii iyo daaq aanu lahayn dhulka uuna lahayn fa asricuu calayha sayra socodka ku dadejiya korkeeda wabaadiruu bihaa wabaadiruu degdega bihaa iyada la degdega dayb waxaad la degdegtaan marka niqyahaa yani eh, ixsaan falkeeda iyo daaqsiinteeda iyo waxsiinteeda ula degdega waidaa carastum haddii aad degeysaanna fajtanibu dariiqa jidka ka dheeraada fajtanibuu ka dheeraada ad dariiqa jidka ka dheeraada haddaad saa safar utsii utihiin aada meel dhex degeysaan waxaad samaysaan markaa yani eh, jidka ka dheeraado jidka hadeginina dariiqa dhexbartankiisa hadeginina fa inahaa iyado duruqu dawaabi yani dhulka waxa ku kor socdo xayawaanka jidkiisii weeyaan wa ma-wal hawaami masaska ama halaqyada meelaha ay u dunmaan weeyaan bileyli habeenkii ay u dunmaan xoogaa marka jidka ka yar durka rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey ayb marka wuxuu leeyahay eh, eh, dariiqa marka sidaa uga dheeraada idaa saafartum haddaad safraysaan fi lkhisbi haddaad ku safraysaan yani xili barwaaqa ah haddaad safraysaan barwaaqada dhexdeeda fa acdul ibila geela siiya xadaha dheefteeda siiya min alardi dhulka ay kaleedaha ka siiya oo daajiya wen wa idaa saafartum haddii aada safraysaan fi ljadbi xilliga yacnii abaarta ay jirtana fa asricuu la degdega caleyha iyada korkeeda asayra socodka la degdega wabaadiruu bihaa la degdega iyada wabaadiruu bihaa la degdega niqyahaa yacni dhuuxeeda sidaa weyaan nacam oo yacni intaynan dhuuxe aynan dhuux tegin intaynan dhuux tegin oo dhuuxeedu aanu ka baabi'in la degdega oo markaa saa uu ixsaan sameeya waidaa carastum hadaad degeysaan nafirtani bidariiqa jidka ka dheeraada fa inahaa duruqu dawaabi weeyaan wama lhawaami bileyli rawaahu muslim macnaa acdu ibila xadaha min alardi ay urfuqu u dhimriya biha iyada fi sayri socodka si ay u daaqdo fii xaali sayrihaa socodke iyadoo soconayso socodkeeda dhexdiisa yani xoogaa u tartiibiya socodka si ay iyadoo socotana haddana iska daaqdo wa qowluhu niqiha uu yihi bikasri nuuni weya waiskaani ilqaafi bilyaa-i iyo almuhanaati la laba dhibicay min taxtu wahuwa almuqu yani dhuuxa macnahu asricuu bihaa la degdega xataa tasilu lmaqsida meeshaad u qasdaysaan ilaa aad ka gaartaan qabla an yadhaba mukhuhaa intaanu tegin dhuuxeeda min danki sayri socodka dhibkiisa darteed aanu la tegin dhuuxeeda yacnii la degdega oo intaanu dhuuxeeda baabi-in meeshaa rabtaan la gaara oo markaa kadib u xsaan sameeyo waxeedii marka siiyo wa tacriisunaa degitaanka waa fi leyli habeenka dhexdiisa la dego an abi qataadata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa kaana fii safarin safar haddii uu yahay facarasa bileylin habeen uu dego idajaca calaa yamiinihi midigtiisa u seexanayay wa idaa carasa haddii uu degaayo qubaylo subxi subaxa ka hor wax yar subaxa ka horna nasaba waa taagaya diraacayhi dhudhunkiisa ayuu taagayay dhudhunkiisa ayuu taagayey wawadaca ra-sahu madaxiisana wuxuu dhigaya calaa kafihi madaxiisana wuxuu dhigaya calaa kafihi calaa cashiisa yani salaada subax markay soo dhowdahay xusulka ayuu dhulka ku mudanayey markaasu wuxuu ku seexanayey calaa cashaas yani w hurdo inay la tagto diidayaan haddii salaadii subax dhowda dhinaciina dhulka uu dhigo hurdadii inay la tagtaa dhacaysa qofka marka musaafirku sidaasuu yeelayaa habka aa u degaysid waxaa weyaan dariiqa ka dheera waxoogaa yar ka duruq dariiqa bartankiisa ha degi tan labaad waxaa weyaan daabadii in loo dhimriyo aadaabu tacriis waxaa kaloo kamid a ah, haddaad degaysid habeenkii iska seexo dhinacaada midig u jiifa haddii aada degaysid salaada subax oo dhowna sidaasoo kale yeelo yacni intaad xusulka cuskato yacni mada madaxaaga waxaad saartaa kafkaaga si salaadiina aynan kaagaba tegin rawaahu muslim qaala alculamaau inamaa nasaba diraacahu wuxuu u taagay lianlaa yastaqriqa fi nawmi hurdada si uunan ugu maashoodin fatafuuta marka ay ka tagto salaatu subxi salaadii subax can waqtihaa waqtigeeda can awali waqtihaa waqtigeeda waqtiga ugu horeysa aanay uga tegin can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu waxa uu yihi calaykum biduljati calaykum waxaad laasimtaan ood ogaataan biduljati habeen socodka habeenkii inaad socotaa afar saac meelahaas waqtiga fa ina alarda dhulku tudwaa waa la duubaa bileyli habeenkii waa la duubaa dhulka yani dhulkii masaafadii dheereyd waa la idiin soo dhaweynayaa markaas rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin ayb adduljatu asayru socod weyaan fi leyli habeenkii la socdo haddii ad habeenkii haddaadan amni iyo yani nabadgelyo haddaadan u baqaynin xaggeeda oo dhulku iska nabad yahay oo kale habeenkii iskaiska soco oo habeenkii waxaa weyaan waa qabow yarxamuka allah waa qabow waxaa laga yaabaa inaad yani ood maqsuudkaaga inaad gaarto si yaroo fudud ku gaarta wacan abi haclabata alkhushaniyi radia allahu canhu qaala kaana naasu dadku waxay ahaayeen idaa nazaluu manzilan meel hadday degaan tafaraquu waa kala tegaayeen fi shicaabi waxay ku kala tegaayeen meesha gosha ah shicaab waxaa weeyaan waa wadiiqooyinka yaryare udhexeeya hadda waxaa loo jeedaa wadiiqooyinka yaryare udhexeeyo buuraha iyo dadku hadday degaan waadiyada dhexdooda iyo meelaha yani togaga jidadka yareeree togaga iyo ama togaga dhexdooda ay ku kala tegtegayeen waa dariiqa waa waa shicbiga waxaa la yidhaha waa dariiqa buurta dhex maraa la yidhaha karin ayb waxa uu yihi marka kaana hadday meel degaan idaa nazaluu manzilan tafaraquu fi shicaabi bay ku kala tegayeen walowdiyati iyo yani togaga faqaala rasuulu lahi sal l slam rasuulku wuxuu yihi ina tafaruqakum kala tegtegiinaan fii haadihi shicaabi aad ku kala tegaysaan yanii karimahan walowdiyati iyo togagan aad ku kala tegtegaysaan inamaa dalikum kii naas min ashaydaani buu ka ahaaday shaydaan buu ka ahaaday falam yanziluu ma aynan degin bacda daalika kaagaa kadib mansilan meel la dego ila ndama bacduhum qaarkood waxa usoo dunmaayo bacdan qaarka kale ilaa bacdin qaarka kale maalinkaa wixii ka dambeeyay haday degayan waa isku soo dhawaan jireen isku soo dhawaanshada maxaba qalbigana waa isku soo dhawaanayaan maxaa yeelay daahirka iyo baatinka waxaa ka dhexeeya calaaqo xagga haddii lakala fariisto laakiin waxaa weyaan daahirkii baa kala fog baatinkiibaa kala fogay kala fogaanaya marka dambe laba qof hadda maalan hadday saaxiib aada isu jeclaan jireen laba meel kala tagaan oo xiriir xiriirkooda oo go-o oy ismaqli waayaan oo yani waxaad arkay yani saameynay ku yeelanay arrintaas nacam marka dambe waxaa dhacaysa inay isku xumaadaanba qofka marka waxaa laga qaadanaya iyadana marka meel la degaayo in laysku soo dhawaado islaamku arrintaanuu nahyinaa ka waran dad yacni wada socdo oo yacni nebiga la socdo oo amiir eh, nebiga uu madax u yahay ee dagaal ku jiro yaa waxaa la leeyahay yacni kala tagaan aada ku kala tegaysaan meelaha aada degaysaan shaydaanuu ka ahaaday haddii aaraa intan laysku khilaafo oo laysku duro oo weliba yacni xabado layskugu qaato oo yacni laysku caayo oo yacni eh, maxaad umalaynaya marka yani shaydaanow ka ahaaday kaas nacam qofka waaa dadka waxaa la rabaa in shaydaanka intay ka cudubay ka cudubilaystaan yacni wixii marka iyagu marka dhexdooda yaalla dadka muslimiinta inay intay hab diineed intay ku xalistaan danaha gaarka ah, intay iska dhaafaan diinka iyo ummadaba ilaahay ay markaa ugu naxariistaan diinka ilaahay iyo ummadaba ay ugu turaan qofkii waxaan marka war shaydaan inuu waxaan ku faraya laga yaabaa qofkaa tiraahda ha idhihin oo kuleeya shaydaan ani maxaa iigu sheegay shaydaan ruuxan yaa kala ka shaqeeya haddaanu shaydaan ka shaqeynin shaydaan unbaa ka shaqeeya rawaahu abu daawuud abu daawuud ayaa wariyey biisnaadin xasanin buu ku wariyey wacan sahli bni camrin waqiila sahli bni rabiic bni camrin alansaariyi almacruufi bibni alxandaliya wahuwa min ahli baycati ridwan weyaane radia allahu canhu qaala mara rasuulu llahi sala allahu alayh ali w salam wuxuu soo maray bibaciirin rati ayuu soo maray qad laxiqa ou gaaray qad laxiqa dahruhu dhabarkiisu uu gaaray bibatnihi calooshiisa yacnii rati aan waxba la siinin ee bog duubmay ee boggiisa uu ku dhegay yani dhabarka uu ku dhegay yuu arkay faqaala waxau yihi itaqu llaha ilaahay ka cabsada fii hadihi lbahaa-imi aflaydan yani midaan aan hadlaynin oon dacwoo karin bahaa-imtan ilaahay uga cabsada almucjabati ee la aftiray xayawaankan la aftiray ee aan isagu sheegan karin baahidiisa ilaahay uga cabsada farkabuuhaa kora saalixatan iyadoo wanaagsan wakuluuhaa cuna saalixatan iyadoo suuban rawaahu abu daawuud bisnaadin saxiix markaa koraysid iyadoo wanaagsan karo naaxi waxsii marka aada cunaysaana iyadoo fiican cuna oo qasha marka xayawaankii marka in loo naxariisto ayaa laga qaadanayaa nacam ayb xayawaanka aada raranayso hadduu dameer yahay iyo haddii rati uu yahay intaba nacam oo dayib marka inaad yan intaad ku shaqaysato ood xoolo yani lacag ka hesho oo aada yacni ilmahaagii ku biilanayso ilaahay kaa irsaaqayo haddana aada caws siinaynin oodan biyo siinaynin rafaadinaysa nacam aadaa loogu rafaadsan yahay taas nacam wadankii gudihiisa yani waxaa is leedahay cuquubada waxa ay u jirtaba waa ka mid nacam waa qeybo kamida nacam aada u waaweyn wixii la raranaayo xayawaankii la raranaayo ee qofku ou yani ilaahay ku irsaaqaya ayuu baaba laga dhigaan waxaa laga yaabaa hal mar inuu wax siiyo garaacisna uu kala daaga xadiidkii waxuu ahaa nebigu wuxuu arkay nin ansaariya dhalinyaraab ansaar ayuu soo booqday rati wuxuu arkay yaa markuu nebiga arkay ratigii ayuu nebiga xaggiisa soo aaday markaasuu waa qayliyey ratigi waa olole markaasuu wuxuu yihi man saaxibu hada ibil geelan yaa iskale nin dhalinyara yihi ana markaasu wuxuu ku yidhi maa ilaahay ka cabsatido inahu ishtakaa ilaya waa iga kaa dacwooday yii wuxuu ii sheegay annaka tujiicuhu wa tudiibuhu nacam culayskana inaa ku dhibto baahina inaa u dishid saasuu ii sheegay ilaahay uga cabsada buu yiri nacam xayawaankan ilaahay uga cabsaday marka waa laysku imtixaanay farkabuuhaa saalixatan wakuluuhaa saalixatan rawaahu abuu daawuuda biisnaadin saxiix wabilahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbi wslam